bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilma qaala alimaamu abuxusein muslim alxajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah llah xadaana abubakr bn abi shaybata fii fadli khadiijata ow fadaa'ili khadiija um اlmuminiin radia allahu canha ama masaladii xalayto cumar bn khadaab radi allahu canhu suuraddu akhrinayay markii ay ku dhacday dhaawaca iyo jaraaxadu waxaa la wariyey suuratu yuusuf aw suuratu annaxri labadaasba waa la sheegay suuratu furqaan kumaba jirta lama sheegin marka khada weeyaan in suuratu furqaan aan niri qaala xadaana abu bakr abi shayba qaala xadaanaa cabdullaahi bnu numayr وأbو usaamةa xamaad xaw xadaثna abu kuray mxamed بن الcلاء qaala xadaثna abu usaamةa بن نmayri وwkiic وأbu muعaawiية xaw xadaثna إسxاaq بن إbrahيm أخbarna cabd بن سulaymaan kulهm can هiشhاm بن curwةa wlafdu xadiidka lafdigiisa xadiiثu abi usaama weeyaan xaw xadaثna abu kurayb xadaثna abu usaama can هiشham can abihi qaal samictu cabd الlahi بن jacفر cabdalaahi ibna jacfar baa waxaa maqlay oo yaquulu leh samictu caliyan cali bin abi aalib radi allaahu canhu baan maqlay bilkuufa magaalada kuufa waa ciraaq bay hadda ku taallaayoo labadii magaalo ee cumar binfaaruuq radia allahu canhu u dhisay xilligiisii ciraaq markii la qabtay almisrayn la dhihi jiray almisrayn haddaad arato kutubta alkuufa waa basra weeyaan marka cali bin abi aalib <clears throat> xilligiisii marka kuufa ayaa u ahayd magaaladii caasimaddii cali oo leh kuufa yaquul isagoo leh samictu rasuula allah <clears throat> nabiga calayhi salaam baan maqlo yaquulu leh khayru nisaa'iha haweenkeeda zamankay joogtay waxaa ugu khayr badan maryamu maryamu binti cimraan ummu ciisa calayhi salaam wa khayru nisaa'iha nisaa'i zamaaniha zamankeeda iyadana waxaa ugu khayr badneed khadiijatu bintu khuwaylid umulmu'miniin radia allahu canha wa <clears throat> marka mid walbaba zamanka ay joogta ugu khayr badneed maryamo bintu cimraan oo nebiyullaahi ciise hooyadii ah albatuul xilligeedaas gabdhaha jooga zamankaa tii ugu khayr badan bay ahayd khadiija oo zawjadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam bintu khuwaylid iyaduna zamankeeda ugu khayr badneed buu nabiga calayhi salaatu wasalaam marka khadiija iyo caaisha iyo faaduma saddexdaasi gabdhood ayay culimmadu ay ka hadlaan ayuhaa afdal kee fadli badan oo ayuhunna afdal khadiija bintu khuwayrid afdal fii sabqiha oo lisabqiha xagga markii laga hadlayo alasbaqiya dacwadan iyo diintan iyo halgankan iyo garab istaagii rasuulka calayhi salaam iyo awal man aslama min annisaa qofka ugu horreeya islaama ee nabiga ku garab istaagay caqligeediiy ra'yigeediiy xoolaheedaba gabadh tilmaantaas kale hor khadiijaheed ma jirto <clears throat> sharafu nasab duriyadii nabiga calayhi salaam iyo sulaaladii nabiga calayh salaam iyo awlaaddiisii iyo fadaa'ishii kaleba faaduma markii laga hadlaayo ayaa u fadli badan sharafu alcilm cilmiga iyo xumaaridii shareecada saxaabaadka haweenka saxaabiyaadka iyo ummahaatulmuminiin dhammaan markaas ku daro waxaa ugu horraysay caaisha radia allahu canha wa ardaaha fa kulluhunna fudliyaat radia allahu canhuna allah ka raadli noqday dhammaantood waa gabdho qiimo badan bay ahaayeen <clears throat> hadda laakiin khadiija laga hadlaaya gabadhan oo nabigeenna sala allahu calayh waaalih wasalam uu guursaday qabla albictha caruurta intooda badanna u dhashay markii laga tago ibraahim inta kale khadiija bintu khuwaylid baa nabiga u dhashay calayhi salaatu wasalaam markii uu nabiga soo baxayna waa soo oga xadiidkii mashhuurkaha ee caankahaa ee nabiga calayhi salaam ay gacanta qabatay ee walbahaarkii iyo murugtii iyo cabsidii gashay ay ka saartay kadibna ay u geysay waraqa binu nawfal iyo siday maalintaa u garab istaagtay ilaa ay ku dhimatay radi allahu canha wa ardaaha qaala abuu kurayb wa ashaara wakiicun wakiic wuxuu ishaaray markuu khayra nisaa'i ha u lahaa ila alsamaa'i waalard ardada iyo samada inta u dhaxaysa dhulka korkiisa iyo samada hoosteeda waxa ugu khayr badan zamankoodii waxaa weeye maryam iyo khadiija qaala waxadaana abubakr bn abi shaybata wabu qurayb qaala xadaana wakiic bnu jarax xadaana maxamed bn muhana wbashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfar jamiican can shucba xaw xadaana cubaydullahi bnu mucaad alcambali walafdi lahu xadaana abi xadaana shucba can camr bni murata can mura can abi muusa muusa alashcari cabdullahi bnu qays radia allahu canhu wa ardaah qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi kamala min arijaal kamala iyo kamula labadaba waa la akhriyaa waxaa kaamil noqday min alrijaali ragga xaggooda binubuwati warisaala ku kaamil noqday ama min alwliyaai kamida wliyada ilaahay ka mida awliyadaasoo ah asidiiqiin ashuhadaa asaalixiin inta kaamil noqotay kaiiru way fara badan yihiin walam yakmul ma kaamil noqonin min annisaa'i haweenka xaggooda hayru maryam <clears throat> maryama mooyeene binti cimraan wa aasiya aasiya binti musaaxim caasiya binti musaaxim imra'atii fircawna fircawn xaaskiisii ilmaadeerra way ahaayeen baa layidhi laakiin gabadh mu'minada saalixada ayay ahayd qur-aankan oo ka sheekeeyey in ilaahayna ay bareedeen markay waxay leeyihin uu cadaabaya dhibaatada u geysanaya bayna ahayd oo ay ti rabbi bnilii cindaka bayta biljanna wa ina fadla caa'ishata caaisha fadligeeda cala annisaa haweenka kale ay ka fadli badan tahay ka fadli fariidi cuntada fariidka la yidhaahdo waa alkhubs maca alaxam kibis iyo hirib iyo maraq laisku daray weeye siduu uga fiican yahay calaa saa'iri acaam cuntada intiisa kale oga fiican yahay yay caaisha haweenka intooda kale oga fadli badneed oo oga fiicneed taasuu nabig alayh isalaatu wasalaam marka kamuladaas macnaha horee sheegnay waa la sheegaa waxaa kaloo la sheegaa xagga nubuwada oo qof bini aadama martabo uu gaaro waxaa ugu sarraysa darajat alambiyaa warusul ragga unbaa marka ilaahay ambiyada iyo rususha uu ka dhigay laakiin waxaa kaamil noqday maryama binti cimraan iyo aasiya binti fircawn ayaguna ambiye ahaa qowlkaasna waa jiraa maryama binti cimraan ayada in loo waxyooday biwaasitati malak oo waxyii malag loo soo mariyey qur-aankay ku sugan tahay dayib haddii kale kamaaladaas waxaa loo jeedaa darajada ugu sarraysa marka ambiyada laga tago waxa gaaray ee ugu koraysa waxaa weeyaan raggu waa badan yahay haweenka labada gabdhood qaala xadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb ibnu numayr qaaluu waxay dheen xadaana ibnu fubayl can cumaarata ibnu qacqaac can abi zurcata bni camr bni jariir qaala samictu abaa hurayrata maqlu buu leeyahy yaquul isagoo qaala isagoo yidhi ataa jibriilu nabiya ataa jibriilu malakuljibriil baa u yimid annabiya nabiga sala allahu calayh waali wasalam faqaala wuxuu yidhi jibriil yaa rasuul allah rasuul allow haadihi khadiijatu jibriil baa dhahaya xaaskaadii khadiija waatan qad atadka way kuu timid ma aha iyadoo maceeda la jirtoo wadata inaan weel fiihi weelkaa gudihiisuna iidaamun suugo iyo maraqa uu ku jiro aw dacaamun raashin wadda aw sharaabun sharaab wadda fa idaa hiya atadka markay kuu timaaddo faqra akhri oo gaarsii calayhaa korkeeda assalaama salaam ka soo fushay min rabbihaa rabbigeed casa wajal wa minnii anigana igu salaam fi daraja manqabada fiiri fadaaisha inta ilahay ka fiir rabbulcaalamiin baa soo salaamaya khadiija jibriil baa loo soo dhiibay moxamed calayh salaam rasuulkeena gaarsii baa layihi anna igu salaam meesha caaisha radia allahu canha waxaa noo imaan doonta jibriil baa salaamay oo yidhi igu salaam caaisha laakiin khadiija ilaahay baa soo salaamay subxaanahu wa tacaala oo salaan soo gaarsii ayib fi ljannati jannada dhexdeeda ahaaday min qasabin min lulu jawhar laga sameeyey janno gudaheeda iyo guryaheeda iyo dhismadeeda iyo bulaageeda oo dhanba uu yahay jawhar yahay dahab iyo fiddo iyo muxuu aha yaaquud iyo sabarjad iyo jawaahirtaas nafiisada laga sameeyey guri noocaasa ah ugu bishaareen laa sakhba fiihi wax dhawaaq iyo qayli iyo buuq iyo qofka uu maarata buuqa gelinaya ma jirto waa haadi way degan tahay walaa nasaba tacab iyo dhibaatana male hadday gaajo noqoto male hadday oon noqoto male hadday kulal noqoto male hadday kaneeco noqoto male hadday wasaq noqoto male laa tacab wax allaala wixii tacab iyo dhibaatoo dhanba ma laha jirro iyo xanuunna ma jirto jannada saas weeyaan kii ilaahay geliye allahna geliye waa daar lagu talagalay raaxo abadi ah sarmaddi ah oon haba yaraatee wax dhaawacaaya iyo wax dhoobaynaya midna jirin ayay jannadu leedahay barwaaqo wey jannadana ugu bishaareey baa liyihi khadiija radia allahu canha marka waxay ka mid ahayd saxaabada dadkii lagu bishaareeyey jannaday ka mid ahayd khadiija radia allahu canha wa qaala abu bakr riwaayati can abi hurayra walam yaqul samictu walam yaqul fi lxadiidi waminii waminii kuwadan riwaayada ku dartay ziyaadada iqa maqbuula weeyaan qala xadaana mxamed bn cabdilaahi bn numayr qaala xadaana abi wa moxamed bn bishr alcabdi can ismaaciil ibn jacfar qaal qultu licabdilaahi bn abi awfa waxaan ku idhi akaana rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabiga ma wuxuu ahaa bashara kii u bishaareeyey khadiijata bibeytin guri miyuu ugu bishaareeyey fi jannada dhexdeeda miyuu ugu bishaareeyey qaala nacam buu yidhi ha basharahaa waa ugu bishaareeyey bibeytin guri fi ku dhex yaalla min qasabin laga sameeyey jawhar laa sakba aan qayle iyo buuq lahayn ilan guriga qayle iyo buuq iyo isku dhac iyo hadal iyo shanqar iyo markay jawaan raaxado naqsi baa galaya qofka maskaxdiisa madegaysa raaxadiisii hurdadiisii laa sakba fiih walaa nasaba tacabna ma leh nasab ah, waxaa weeya nakiratun fii siyaqi nafyi tufiid alcumuum wax allaala wixii tacabah oo dhan oo dhibaato iyo qofka wax gaarsiina oo dhan waa laga anfiyey jannada maba lahaba qala xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana abu mucaawiyata xa وxadana abu bakr bn abi shayba xadana wkiix xadana isxaaq bn ibrahim akhbarana muctamir bn sulayman wjaliil xaw xadana ibn abi cumar xadana sufyaan kulhm can ismaaciil bn abi khaalid can ibn abi awfa cabdullahi bn abi awfa radi allahu canhu ardah saxaabiyun ibnu saxaabi can الnabiyi salى اllah alيه wasalam bimili qala xadana cuثmaan bn abi shayba qala xadana cabdah bn sulayman can hishaam bn curwa can abihi curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi bashara rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga wuxuu u bishaaray khadiija binta khuwaylidin bibaytin buu ugu bishaaray fi ljanna jannada dhexdeeda ahaaday fariintii xag alle ka timi jibriil loo soo dhiibay nabigana waa gaarsiiyey khadiija radi allahu canha qaala xadaana abubakr bin abi shaybata wmuxamed bin alcala abu kuray xadaana abu usaama xadaana hishaam can abiyi can caaisha qaalad waxay tihi maa kirtu ma masayrin calaa imra'atin haweenay weligay haweenay ooma kuma masayrin maa kirtu saan ogu maseeray calaa khadiijata khadiija oga maseeray maseerka haweenka kale way ka maseeri jirtay laakiin siday khadiija bintu kuweyleed caaisha oga maseeri jirtay caaisha maseyraysa khadiijo wayba ka horraysay mays arkinba ayadoo aan arkin haddana ka maseeri jirtay walaqad halakad waxayna dhimatay ee tuwufiya waxaa la oogsaday dhimatay khadiija qabla an yatasawajanii bay leedahay intuuna rasuulka i guursanin calayhi salaam bialaai siniin saddex sano intuuna nabiga i ka hor ayayna khadiijo dhimatay radia allahu canha qabla alhijra inta lasoo hijroliimaaninba ayay dhimatay caamulxusni marka khadiijana dhimatay oo nabiga difaaci jirtay oo garab taagneed oo guriga markuu imaado maskaxdiisa dejin jirtay oo walwalka ka saari jirtay abuu aalib oo adeerkii ahaa oo bannaanka ka difaaci jiray labadaba ay hal sana dhinteen caamulxusni baa loo bixiyey sanadkii sanadkii murugta ayaa loo bixiyey nabigeena sanadka ugu xanuun badnaa ee soo mara buu ahaa dadkii difaaci jiray abu aalib adeerkiia waa dhintay khadiijo xaaskiisana way dhimatay rajooyin bay ka tagtay aad buu marka nabiga cala salaam u walbahaaray marka laakiin ilahay baa subxaanahu wa tacaala garabkiisa ahaa waaba kii israa walmicraaj cirka loo qaaday waa kii hijrada la siiyey oo madiine ay soo dhoweeyeen reer madiine gacanta ay ku dhigeen ay soo dhoweeyeen waxay leedahay marka intaana aniga una i guursanin saddex sano ka hor gabadhii dhimatay yaan haddana ka maseeli jiray sababtu maxay tahay limaa kuntu waxaan ahaa darteed asmacuhu tii maqasha nabiga oo yadkuruhaa khadiija sheegsheegaya sheegsheegid iyo ammaan iyo khadiija nabigoo sheegaya sheegiddaasi ka xanaaday haweenku ila ma rabaan islaanaad furtay ama kaa dhimatay ama aad qabto inaad horteeda ku sheeg sheegto marka limaa kuntu asmacuhu waxaan ka maqli jiray bidikriha yadkuruhaa isagoo sheegaya walaqad amarahu rabbuhu caza wajal rabbigiis baaba wuxuu amray an yubashiraha inuu ugu bishaarayo bibeytin guri min qasadin jawhar laga sameeyo fi jannada dhexdeeda ahaaday fiirishu warac waracu caaisha radi allahu canha kiiradu iyo maseyrku waa shay mafduur ah oo haweenka lagu abuuray oo waxa kiirada sababtiisa ay samayso waxaa weeyaan haweenkaas kiirada ay ku sameeyaan sida wax markay caadi tahay ay u samaysoo kale ma aha wax badan baa yuktafar fi lkiira maa laa yuktafaru fii hayriha hadallo khatar ah oo haddii ay si kale ay tahay aan loo ogolaadeen ama dhibaato ay kasoo ama geeri lahaa dhib keeni lahaa yaa maseer dartii logu afiyaa lagu cafiyaa haweenka maca daalika haddana waracnimadeeda fiiri waxay sheegtay gabadha khadiijaa martabadii ay lahayd kamayna xaqirin xadiidkii ay maqashayna way sheegtay waxaa loogu bishaareeyey guri jawhar laga sameeyey gabadha iyada aan ka maseyree eelu janno qiimo badan bay ahayd bay leeda way ammaanaysaa yani qofka in wanaaggiisa iyo waxa uu leeyahay oo fadli ah loo qiro oon laga baabi'inin ayaa ayaa la rabaa loo baahan yahay wixii markaasi de aad dhibaato oo qalad oo kalena waa arrin kale wey in laakiin la dhaho qof laa khayra fiihi sax maa marka waan ishaynaa darti saxma marka khadiija radi allahu canha gurigaasaa lagu bishaareeyey in kaana layadbaxu ashaata nabigu wuxuu ahaa kii gowracneef ari ah uma yuhdiiha wuxuu u hadiyeyn jiray ilaa khalaa'iliha khadiijo saaxiibadeed gabdhihii ay saaxiibada ahaayeen iyo dariska ahaan jireen iyo dadka ehelkeeda ah haddii neef la gowraco nabigu kaiiru walaa'im buu ahaa gowrac badan oo martida soora oo muxuu ahaa dadka u gowraca hadday adaaxid noqoto iyo hadday gowrac kale oo marti loo gowraci noqoto iyo hadday noqoto mid reerka loo gowrac waa gowrac badnaa rasuulka calayh salaam gowracaa nabiga uu gowracan jiray asaga u gaarkay oo gowrici jiray markuu xoolaha gowraco ma iloobi jirin qaraabadii khadiija muna iloobi jirin marka waxaa la dhaha xusnu lwafaa xusn wafaa qofka wanaagga iyo ixsaanka iyo abaalka inaga dhexeeyo inaadan iloobin geeridiisa uu dhintay aadan ku iloobin kala tagga aad kala tagteen aadan ku iloobin wixii wanaag ahaa mar walbaba inaad u hayso ayaa loo baahan yahay nabigeennana calayhi salaam qudwo noogu ah arrintaa iyada xusn wafaa qaala xaddaana sahl bnu cumaan qaala xaddaana xafs bnu khiyaaf can hishaam bni curwa can abiih can caaishata qaalad waxay tihi maa qiltu ma masayrin calaa nisaa'i nabiy haweenkii nabiga calayh salaam ilaa calaa khadiijata baan ku masayray wa anigu lam udrika mana soo gaarin oo isku meelba maanan iskugu imaanin rasuulka calayh salaam qaalad waxay tihi wa kaana rasuulullah nabiga wuxuu aha calayh salaam idaa dabaxa shaata neef ari hadduu gowraco fayaquulu wuxuu dhihi jiray arsiluu biha u dira ilaa asdiqaa'i khadiija khadiijo gabdhiha ee saaxiibada ahaayeen gaadhsiiya qaala fa aqdabtuhu yowman maalin baa nabiga ka cadhaysiiyo faqultu ku yidhi khadiija ah, khadiijo unbaad guraysaa ah, mar walbaba khadiijo baad ku haysaa intaan u carooday oon ka cadhaysiiyey faqaala rasuulula nabiga alai slam ba wuxuu yidhi inii qad rusiqtu xubbaha jeceelkeedii baa lagu arsuqay buu nabiga alai salaam maa yujaamil xaqaa'iqda markay timaado mujaamalo ma galayso gabadhaas si kastaba u maseyr caaishaay si kastaba u maseyr ilaahay wuxuu igu arsuqay oo igeliyey jeceelkeedii maxabadii aad u qabay arrintaa iyada marka waxbaa isku dhibin wey haisku dhibin khadiijo dayn maayeen sida iyadaba caaishaba nabiga u jeclaa haweenka kale oga jeclaa sala allahu aleh waalih wasalam ee mari doonno xadaana zuhayr bn xarb abu kuray jamiican can abi mucaawiyata xadaana hishaam bihada isnaax o abi usaama ilaa qisati shaati laga soo gaaro neef ariga gowriciis iyo qaybintii iyo asdiqada gaarsiida khadiija walam yadkuri ziyadata bacdaha ziyaadada ka dambaysa inii qad rusiqtu xubaha muuna sheegin raawigan qaala xadaana cabd bnu xumaydin akhbarana cabdurazaaq abarana macna can zuhri can curwa can caaisha qaala maa qirtu linabiyi sala allah aleh wasalam nabiga calayhi salaam kuma masayrin calaa imra'atin haweenay korkeed sababteed oo min nisaai haweenkiisaa oguma masayrin maa qirtu saan ogu masayri jiray ama oga masayri jiray calaa khadiijata bikahrati dikrihi sheegidiisa badan darteed iyahaa khadiijo uu sheegsheegi jiray wamaa ra'aytuha mana arkin qadu weligay ilmo yar bay ahayd caaisha radi allahu canha markii maka la joogay kadibna khadiijo waana dhimatay saddex sano ka hor intuu nabiga guursanin marka gabadhaasoona arkin oon sooba gaarin sheegidda uu nabigu sheegaya darteed baan ka masayri jiray nacam waa wa haweenka iyo arrimaha maaragtay ka dhaca weeyaan haweenka keliyaana ma ahe xataa raggu way ka dhacdaay oo way dhacdaa nooc xasadnimoa iyaguna inay u gasho oo qof baa la ammaani kubaaba gas kicinba adiga maxaa lagu yeeray haddii ninkaa la ammaanay oo maxaasibtiisii iyo fadaa'idtiisa la sheegay waxaad la qaban dhacyooni eed u maarata gariiri maxay tahay xataa qaarkood ay yidhaahdeen ay dhaheen nin jooga ammaantii nin maqan ammaantiis waa nin jooga xumayntii ama wax ka sheegi mideen marka laysa calaa iطlaaqiha qofkan asagoo waxba kuu qabin waxba adi ku yeelin baa laga yaaba qofkaa wanaaggiisa inuu sheego marka fadligaas qofkaa loo sheegay waxba haka xasdin ha ka xasdin ah, fadliga ilaahay subxaana wa tacaala qofkuu rabbi ilaahay siiyaa ah, yakhtasu biraxmati man yashaa ah, waana alfadla biyad illahi yuutiihi man yashaa fadliga ilahay baa iska leh dayib xasidnimada marka cudurrada aad iyo aad dadka u galay ka mid tahay maradkaehe mar walbana dadka ku jira waxaa ugu ronay dadka lagu daaweeyana waxaa ka mida qofka asagaa markuu qalbigaada wax soo gala inaad tiraahdo inaad u ducayso allahuma baarik ilahu barakee inaad tiraahdo shaydaanka waa kaa baxaya isagii baad u ducaysaba shaydaan big waa cararaya qala xadaana cabdu bnu xumaydin akhbarana cabdurazaq akhbarana macmar can zuhri can curwata can caaisha qaalat lam yatazawaji nabiyu sala allah alay wasalam nabiga ma guursanin calaa khadiija korkeeda xataa maatad ilaa ay dhimatay ilaa ay ka dhimatay lama guursanin rasuulka gabarh kale markay dhimataybu wuxuu guursaday awal man tazawaja bacdaha sawda sawda bintu zamca ayuu guursaday uma caaishata saasay haweenka nabiga alayh salam marka dambe u imaadeen ayib qaala xadaana suwayd bnu saciid qaala xadaana cali bn muusa can hishaam ibni curwa can abi curwa bn zubayr can caaisha qaalad waxay tihi ista'danad haalatu bintu khuwaylid haala bintu khuwaylid oo khadiijo ay walaala yihiin yaa nabiga gurigiisa timidoo idan weydiisatay ukhtu khadiijata khadiijo walaasheed calaa rasuulilah nabiga calayhi salaam ayay idan weydiisatay waana intay khadiijo dhimatay kadib facarafa nabigu wuxuu aqoonsaday oo xasuustay istidaana khadiija khadiijo idan dalabkeedii fartaaxa waa farxay lidalika xasuustaa darteed uu ku xasuustay walaasheed codkeedii iyo hadalkeedii ayuu nabiga calayi salaam la farxay ah, farax baa galay nabiga calayh salaam iyo xogow irtiyaax iyo naftiisii oo kacday dayb faqaala wuxuu yidhi allahuma haalatu bintu khuwaylid marka wuxuu yidhi waa haala bintu khuwaylid khadiijo maaha allaahuma haalatu hiya haalatu haala wey bintu khuwaylideed faqirtu markaasaan maqsayrayday tiri caaisha faqultu markaasaan waxaan idhi bay tidhi wamaa tadkur maxaad ka sheeg sheegi min cajuuzin habar min cajaa'isi quraysh quraysh habrahoodii ka mida xamra'a shidqayn qowlallaha bay guduuteenoo caddaadeen halakad dhimatay fi dahri sanad hore iyo sannado zaman hore faabdalaka allahu ilahay wuu kugu bedelay khayra minha gabar ka fiican yaa u joogay halkaasay ka kacisay way kula kuftay marka hadalkaas lowla alkiira hadduuna maseer ahayn adeegga inabay la qaabishay iyo dhawaaqa ay ku dhawaaqday iyo khadiija wax kasheegeeda ka sheegto saxaabiyadoo jariiladoo mubashara filjanna ah waxaasoo dhanba waxay noqon laheyd arrin dabagalkeedana caaisha radia allahu canha laakiin wuxuu nabigu indhaha oga laabay waxa haya gabadhu wax caada maaha waa wax nafteeda kaba weynba waxay ku hadlaysaa iyo waxoo dhanba waataada marka dambe ka sheekaynaysaa oy isla yaaban tahay marka waa nooc junuun iyo waalli ah masayrku heerkaasuu gaaraa oo qof waxaad arkaysaa markuu masayro gurigu ku dhaqaaqi oo gelin oo wax gugubi oo wax jeexjeexi oo kullu haada waxaa weeyaan waa wax hayru dabiici ah qofka dabiicadiisao dhan baa iskhilaaf ku dhaca marka in wax badan khiiradaasi qofka loogu cudur daaro way tahay baabu fadli caaishata radi allahu tacala canha caaishana waa tan fadligeeda iyaduna xadaanaa khalaf binu hishaam wa aburabiic ina abubakr sidiiq wey saaxiibkii nabiga calayh salaam ee ugu horreeyey lamar wankaha saxaabada ayaa dhalay xadaanaa khalad bin hishaam markii waxaa la yidhi uu nabiga calayh salaam uu yidhi gabadhaasaa raba inaad ii guuriso oy siiso ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah innahaa ibnatuka wa ana akhuuk waa gabadhaadii anna walaalkaa baan ahay anta akhii fi lislaam buu yidhi wa sadiiqii wa saaxiibii wahiya taxilu lii adii saaxiibkay baa tahay walaalkayna waa tahay islaamka walaala ku nahay ayaduna xalaal bay ii tahay way ii bannaan tahay saasuu nabig alayh salaam yidhi xadaana khalid bn hishaam wa aburamiic jamiican can xamaad bni zayd walafdi liabi rabiic xadaana xamaad xadaana hishaam can abiy can caaisha annahaa caaisha qaalad waxay tihi qaala rasuululah nabiga calayi salaam wuxuu yidhi uriytuki waa laykaa tusay filmanaami manaam iyo ruuyaa laygu kaa tusay alaaa layaali saddex habeen saddex habeen baa laiisoo kaa bandhigay oo intuuna guursanin oo laykaa tusay jaanii biki waxaa ii kaa keenaayey almalaku malagii ii kaa keenaayey fii sariqatin adoo ku jira karin iyo maro laguu wado min xariirin xariira sariqadu waa qica min xariir karin xariira oo maro xariir adoo saa lagugu dubay ayuu inkakeenaya malaga fayaquulu wuxuu idhihi malagu haadihi imraatuk waa xaaskaadii middan faakshifu can wejig wejigaadaa maradiisaa uga feedaya waa ruyada dhexdeedii faidaa anti hi waba adiganba markaa maradiisaa u feedaba wabna adigan faaquul anna waxaan dhahayay in yaku haada min cindi illaah arrinkan hadduu xag alla ka ahaaday yulmihii ilaahay wuu tagsiin doonaa wax xag ilaahay ka soo furay hadduu yahay waa imaan doonaa waa dhici doontaa waa fuli doontaa ayaan anna ku gaabsanayay marka nabigu waa la tusay calayhi salaatu wasalaam oo waxyigaasi ruuyada ahaa lagu sii tusay saddex jeer caaisha inuu guursan doono markaa kadib uu dalabkii soo gudbiyey xadaana ibnu numayr qaala xadaana ibnu idriis xadaana abu quraybin xadaana abu usama jamiican hishaam bihadlisan naxwah qaala xadaana abubakr bin abi shaybata qaala wajadtu fii kitaabii waxaan ka dhaxeelay can abi usama xadiidu laga wariyey qaala xadaana hishaam xa waxadaana abu kurayb moxamed bn cala xadaana abu usama can hishaam can abihi can caaisha qaalat qaala lii rasuulu lah nabiga alai slam ba wuxuu igu yidhi inii la aclamu caaishay waan ku aqaanaa laba qof oo wada joogto oo wada nool oo nin iyo xaaskiisa ah dabeecaddii aad baa laisku baranayaa marka xataa dabaa'ic waxyaalaha qarsoon ee wara'a sitaaq xataa waad fahmaysaa marka dambe waad garan <clears throat> laa siyaman rasuulu llahi calayhi salaam wuxuu yidhi inii laa aclamu waxaan aqaanaa idaa goorta aad kuntii tahay canii xaggayga raadiyatan mid raalli iga ah markaad raalli iga tahay mabsuud tahay isku dubadhacsan tahay oo aan garan wa idaa kuntii markaad tahay calaya korkeega qaldbaa mid cadhaysanna waan garan waa cadho la qarinaayo oo la celinaayo oo caaishadeeda ayaa lagaa dareemi ayuu nabigu wuxuu leeyay waan garan inaad i cadhaysan tahay xataa aad saa u qarisidee amaaraad iyo arrimaad la imaan oon ku gartaa qaalad waxay tihi faqultu waxaa imi wamin ayna xaggeebaad tacrifu ku garatay daalika arrinkaa siaad ku garatay nabi allow ma hadlin waxba kuma dhihin waan xooga waan seed gashaan tahay uun marka seed ku ogaatay qaala wuxuu yidhi ama idaa kunti markaad tahay canii xaggayga raadiya markaad raadli iga tahay fa inaki taquuliina waxaad idhihi markaa wax ku weydiiyo laa wa rabbi muxamed markaad raali iga tahay arrinkaas ma jiraa waa ma aragtay saa saa waxa ma aragtay wixii ma arki markaad leeda waxaad dhihi laa maya warabbi muxamed maxamed rabbigii baan ku dhaartay adiyo magacaygi baad soo qaadani adoo rabbi ku dhaaranayo yaad magacayga oodaafe wa rabbi muxamed waidaa kuntii qadba markaad ii cadhaysan tahayna qultii waxaad dhihi laa maya wa rabbi ibraahiim ibraahiim rabbigii baan ku dhaartay wa rabbi ibraahiim wa rabbi muxamed rabbuna waa rabbi keliya allaha waaxidka keliya weeye rabbi ibraahim iyo rabbi moxamed waa isgo-al laakiin sheegitaanka magaca nabiga ay sheegi lahayd yay markay carooto ayay ka leexan rabbigii nabi ibraahim yaan ku dhaartay dhihi waan garan markaa maalintaas inaad xogow isgashan tahay oo aadan ii ahayn qof maaragtay caadi qaalad waxay tihi qultu waxaan idhi ajal waa runtaa rasuul allow wallaahi yaa rasuula waa rasuul allow maa ahjuruka ma tegin ila ismaka magacaada mooyeene farqun bayna alismi waalmusama ah, magacaada un ka tegay mooyeene adiga rasuul allah iyo qadarkaadii iyo ixtiraamkaadii iyo nubuwadaadii iyo risaaladaadii iyo taqdiirkaadi kama tegin laakiin caradii darteed magacoon baan ka tegay bay leedahay ah, saas ay maaratay weyaan wax kala dhib ma jiro dhib kale ma jiro marka hadaa iyadana waxaa weya waa lagu cudurdaaray waxadaanaahu ibnu numayr qaala xadaanaa cabdah can hishaam bn curwa bihada اlisnaad ila qowli la warabbi ibraahiima walam yadkur ma bacdah xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala ahbarana cabdulcaziiz bn muxamedi daara warda can hishaam bn curwa can abiihi can caaisha radi allahu canha annaha caaisha kaanad waxay talcabu tii ciyaarta caaisha way yeeleen dadku nabiga guursanayey marka gabdhihii ay ciyaari jireen iyo ciyaarteediiba iska sii wadatay annaha kaanad waxay talcabu tii ciyaarta bilbanaati gabdhagabdhay gabdhagabdhay wax la yihahda jirta ama gabdhagabdhow carruurtu markay yaraayeen reer ugu sii badnaa reer iyo ka duwan yihiin inta badane baadiyaha markii la joogay carruurtu waxbay ciyaari jireen gabdhuhu waxay iska samaysan jireen guri ayay samaysani waxbay ooyi maanta oo dhan irti bay u bixini xalkanay deena ka samaynaysaa daahi halkanay ka dhigaysaa wixii meesha la saaxan jiray gabdho gabdho iyo waxbay samayn oo madaxa u sagaajinoo ay xumbaaran waxaasay samaysan jirin waana loo ogol yahay xataa sawirka noocaasee gabdhogabdhaha gabdhaha waa loo ogol yahay inay wataan ku ciyaaraan xumbaaraan si ay ugu tababartaan hooyanimada iyo caruur ciyaarsiinta ayib waxaa gabdhogabdhoga iskuu ciyaari jiray bay tiri cinda rasuulilah nabiga calayhi salaam agtiisa qaalad waxay tihi wa kaanat taatiinii sawaaxibii gabdhihii saaxiibbada ay wada ciyaari jirray ciyaartii weli sida ii daba socdaana waa ii imaan jireen fakunna waxay ahaayeen markaanay kunna waxay ahaayeen yanqamicna kuwa taga yadhabna yanqamicna yakhtafiina wayaqibna waxay ahaayeen kuwa qarsooma oo ka dhuunta min rasuulillahi bay ka dhuuman jireen calayhi salaam markay arkaan qaalad waxay tidhi fakaana rasuuluullah nabigana calayhi salaam wuxuu ahaa yusaribuhunna kii ii dira ilaya aniga markuu arko gabdhihii iyo arintii uu nabiga soo dhexgalay oo gabdhihii ciyaaraya ay ka kala tageen ayuu dhihi orod u tago la soo ciyaar la soo ciyaar buu dhihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydayareed waa ogtihiin toddoba jir sagaal sana lagu aroosay radia allahu canha wa ardaaha sagaal sanana nabiga calayhi salaam wuu qabay siddeed toban jir bay ahayd markuu nabiga dhimanayay sala allah aleh wasalam caaisha radia eh, allahu canha daayib meelaha dadka qaar ay ku bariiqdeen bay ka mid tahay ah, ay ku barriiqdeen gabadha kobaceeda iyo ayada muxuu ahaa korriinkeeda isku mid ma aha gabdhaha qaar baa iyadoo shan iyo toban jir ah aaban waxbaba kale ogeyn kobaceedina uunan bislayn hawsheedana isku toosnayn midna sagaal jir toban jir waaba baaluqday oo naagtaa xoog gala weeyaan ee wax walbana garanayso marka caaisha radi allahu canha rasuulka khayru lkhalqi afdal rusul xaaskiisii weeyaan daadaasuna ku guursaday xadaana abu kuray maxamed bn اlcalaa qaala xadaana abu saamaxa وxadaana زuhayr bn xarb xadaana jariir xa وxadaana ibn numayr xadaana moxamed bn bashir kulhm can hishaam bihada اlisnaad waqaala fi xadiiثi jariir kuntu alcabu biاlbanaat waxaa gabdha gabdhahan ku ciyaari jiray fii beytii guriga nabiga wahuna allucab banaatku waxaa loola jeedaa allucab waa waxyaalaha lagu ciyaaro ee gabdho quman ma aha qaala xadaana abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala xadaana cabda can hishaam can abiih can caaisha ana nabiya sala allah alay wasalam ana naasa dadkii bay leeda caaisha kaanuu waxay ahaayeen yataxarawna kuwa kula dadaalo oo la fiirsada bihadaayaahum hadiyaadkooda yowma caaisha maalinta caaisho wixii hadiye oo nabiga rabaan inay siiyaan ila nabiga sadaqa ma qaanan jirin sadaqa ma qaanan jirin laakiin hadiyada waa qaanan jiray sadaqadada waxaad rabta aakhare in hor alleh iyo aakhare aad u baxsanaysood agur iyo hawaab iyo dembigaada in lagu dhaafo aad rabto oo wasakdaa iskaga dhaqaysa wey sadaqo hadiyase waxaa weeyaan wax qofkan asaga ah taxaabu iyo jeceel iyo calaaqa wanaag iyo xidhiidh fiican aad ka rabto oo sadaqa iyo aakhare midna aan ahayn oo qofka markaas isagana uu wax ku siino taasa hadiye la dhahaa taa nabigu waa qaadan jiray laakiin sadaqada awsaakhunaaska nabiga ma qaadan jirin calayhi salaatu wasalaam ana annaasa kaanuu marka yataxarawna bihadaayahum a caaisha hadiyo markay rabaan in nabiga u geeyaan oo nabiga jeceelkiisii iyo maxabadiisii ku helaan waxay la fiirsanayaan habeenka caaisha gurigeeda uu jooga nabiga cala salaam wuxuu caaisha nabiga aad buu jeclaa yartaquuna bidalika arrinkaana waxay ku raadsan jireen mardaata rasuulillaah nabiga raadi noqoshadiisa nabiga inuu raadi noqdo ku farxo oo jeclaa saasay ka rabaan arrintii bay haweenkii koombaleen ka keeneen ka murmeen ka doodeen arrintaasay maaratay nabiga calayi salam uga ergoodeen waa ka xadiidkii oo dheer xadaثnي الحسن بn علي الxulwاan وabu bakr بن الnadr وcabd bn xumayd qala cabd xadaثnii وqal آkhrani xadaثna yacquub bn ibrahim ibn sacd qala xadaثnii abi ibrahim bn sacdi can salx bn kaysan can bn shihaab الزuhri qaala ahbaranii mxamed bn cabdالرaxman bn xaariث baa ii waramay ana caaishaةa zawja الnabiyi salى الlah عalيه wasalam qaalat inay tidhi arsala أزwaaju الnabiy haweenkii nabiga intay fadhiisteen yaydhan gabadhan caaisha ahee naga rogotay hadiyadii o dhan aan ka tashanno hadday tashadeen oo isku mudmudeen waxay soo direen arsala aswaajunabiy waxay soo direen sal slam faadimata gabadhii nabiga faadimo la dhihi jiray carruurta ugu jecla ayuu nabiga iyo u soo direen binta rasuulillahi gabadhii nabiga calayi salaam ilaa rasuulillahi nabiga u direen waxay dhihen orod rasuulka u tag oo waxaad tidhaahdaa sidan annaga nama keento hadiyadan adigu lagula fiirsanayo xilliga caaisha un annaga wakhtiga annaga aman guryaha annaga la imaanaynin waase <clears throat> fastaadanat calayhi faaduma nabigay kaydan dalabtay wa huwa mudajir nabigoo ku jiifa macii macayga fii mirdi go'aygi gu'ii sariirta ee ninkii xaaskiisa ay wada huwan jireen ayagoo maradaa ku jira oo sariirta iskaga jira ayay caaisha khadiija radi allahu canha waxaa ujeeda faaduma binti rasuulilah ay u gashay idan bay weydiisatay faadirlah waa u idmay gurigoo gurigoodii waa aabbaheed ayb waa u idmay faqaalad waxay tiri yaa rasuul allah rasuul allow ina aswaajaka haweenkaadii kaleed qabtay yaa arsalananii isoo diray ilayka adinsoo kaa direen yas'alnaka waxay ku weydiisanayaan alcadla cadaalad inaad u samayso fibnati abi quxaafa gabadhan ina abi quxaafae caaisho ah iyo gabdhihii kale inaad cadaalad u samayso dee nabiga arrintan wuxuu gacan ku haystana maaha hadiyada qofka asagaa iska leh xilliguu rabuu qofka u geen guriguu rabo uugeen meeshuu rabo uu geyn ah, wixiina wuxuu nabigu dalbi kara oo dhihi kara sadaqada ii keen hadyada ii keena oo meelheli u keena ma nabiga ma raadsanayo laa yas'al innaas dadka ma weydiisanayo ayib tii markay iyagu u fahmeen in arrintan in la qaybiyo oo la kala baangeeyo la dhahayee awinka arrintaasay galeen wa ana saakita bay leedahay faaduma waxay leedahay caaisha radi allahu canha waxay tihi inta ay faadumo farriinta gudbinayso shid baan iska ahay maba hadlinba qaalad waxay tihi faqaala rasuulu llah nabiga uu jawaabo calayh salam wuxuu ku yidhi ay bunayatu gabadhaydiyey alasti tuxibiina miyaadaad jecleen maa uxibu qofkaan jeclahay qofkaan jeclahay ma jecesha faqaalad waxay tihi balaa waan jeclaha qofkaad jecesha rasuul allow qaala faaxibbii haadihi middan jeclow caaisha radi allahu canha arrinteedu ma aha sidaa u malaynaysee waan jeclaha adna igu soo raac igu soo raac <clears throat> masalatu alxubbi waa masale qalbi ah oo qalbiga ku jira oo qofka uuna hanan karin ah, aniga jeceylka iyo maxabada ma hanan karti caruurtaa dhashadaad u sibi karinba xataa maxabbada iyo jeceelka xaasaskaadaad u sibi karin saaxiibbadaabaad kala jeceshahay ood kala maaragtay ayagoo korkooda jecel baa sii kala jecesha wahaakada walidalika xadiidu fii sanadihi shay culamada qaar ay wax ka sheegaan markuu nabigu qismadiisii iyo si cadaalada ku maamulo inuu gurigaa tago habeen taana habeenkeeda siiyo waa arrin inuu nabiga kari karo oo cadaalad laga rabo sala allah aleh wasalam inkasta oo lagaba markii dambe lagaba dhaafay laakiin nabiga weligii kamuni tahin xataa fii maradihi waa kii idanka ka qaatay marka laakiin maxabada qalbiga ku jirta wax uu qofka qaybin kara maaha awoodna ooma laha saas darteed wuxuu yidhi jeceelow ani waan jecelahay qaalad waxay tihi faqaamat faadimatu faadima istaagtay xiina goortii samicad ay maqashay daalika warkaa min rasuulilahi ka maqashay sala allah alay slam hadalba way soo gaabsatay way iska kacday jeceelow waan jecelahay markuu yidhi shib intay tirayn baxday faadima qof la dirsaday bay hele farajacat ilaa aswaaji nabiy haweenkii nabiga calayh salam soo dirsaday ku laabatay fa akhbarathunna waxay u sheegtay biladii wixii qaalad ay ku hadashay iyo wabiladii hadalkii uu qaala lahaa rasuulula ugu jawaabay sala allah alay wasalam yaa u sheegtay arrintii waa gudbiyey nabigana saasuu igu jawaabay waanteeda faqulna lahaa waxay ku dhaheen kuma daynayno qulna lahaa waxay ku dhaheen maa naraaki kuma aragno aqnayti camaa inaa naga soo deeqday min shayin wax arrinta aan kuu dirannay jawaab kaafi oo nugu filan noomada keenin nagamaada deeqin inaad nabiga calai slam nagala hadashaan rabnay farjicii ku noqo ilaa rasuuliillah nabiga calayhi salaam faquulii waxaad ku tidhaahdaa ina aswaajaka haweenkaadii yanshudnaka way ku dhaarinayaan alcadla inaad cadaalad samayso fibnati abi quxaafa gabadha caaishaa inaad cadaalad ugu samayso ayay kugu adkeynayaan sidaa ku dhaho ku noqo faqaalat faatima waxay tahi wallaahi laa ukalimuhu fiiha abada way soo quusatay waxay tahi wallahi waan ku dhaartay laa ukalimuhu inaan la hadlaynin fiiha fii shaniha caaisha xaalkeeda nabiga abaddan weliga inaanan kala hadlaynin arrintaa ayadaa ku noqon maayo ogaada qaala caaisha waxay tihi fa arsala aswaaju nabiy haweenkii nabiga waxay soo direen sala allah alay wasalam zaynaba binta jaxshin oo xaaskii nabiga ahayd dhinacaasna eedadii nabiga eedadiis baa dhashay gabadhaasay direen waxay dhaheen orod zawja nabi sal ly slamed wahiya zaynab allatii waa gabadhii kaanad ahayd tusaamiinii tii ila tartanta faakhirunii tii ila tartanta minhunna haweenka nabiga markii laga hadlaayo fi lmansilati xagga martabada cinda rasuul iyo nabiga calayhi salaam agtiisa martabada iyo manzilada nabiga gabadha loolanka igula jirtay ee maarata igu garab lisii jirtay ayay ahayd gabadha igu dhoweeya nabiga calayh salaam igu haysatay xagga manzilada iyo martabada kuwa kale meel baan iska saarayba ka wada walama ara imra'atan ma arkin ha ahaato loolan inuu ka dhexeeyo maseyr ka dhaxeeyo arrimaha kiirada haweenka lagu abuuro haba jirtee fiir haddana saydan u xaqirin zaynab ammaanta ay leedahay iyo sharafta ay lahayd waxay tiri caaisha wahiya gabadhaas hiirada iyo tartanka uu naga dhexeeyey allatii waa gabadhii kaanad ahayd wahiya awaada walam ara imra'atan ma arkin khayran ka khayr badan fi diini xagga diinta gabarh ka khayr badan min zaynab zaynab ma arkin gabarh ka khayr badan oo ka diin badan ka wanaagsan ma arkin bay tiri <clears throat> wa adqaa gabadh ooga cabsi badan lilaahi ilaahay xagga taqwada wa asdaqa ka run badan xadiidan xagga warka iyo hadalkana gabarh ka run badan wa awsala ka xiriirin badan liraximi qaraabada waa cadama ka weyn oo ka badan sadaqata xagga sadaqada wa ashadda ka daran ibtidaalan isku dullayn linafsiha nafteeda ay dulayni filcamali camalka alladii camalka tasadaqu ee tatasadaqu bihi ay sadaqaysanayso camalka ay bixinayso ee ama ficila ama qowla ama maala ama wuxuu ahaadaba camalka ay bixinayso si ay maaragtay ugu tawaaducayso ee iskugu duleynayso si u bixiso wixii maaragtay wanaagahaa qof noocaas oo kale ah weligay ma arkin wataqarabu bihi ay ugu dhowaanaysa ila allahi tacaala camalka ay baxsanaysa ilaahay ugu dhowaanayso qof ibtidaal iyo tawaaduc iyo khuduuc iyo wanaag kula yimaada oo ka daran ma arkin intaa waa ammaanteedii xagga xoogow dabeecaddeediiba iyo taabatay maa caddaa wixii ka soo haray markii laga reebo sawratan xoogow cadho ah sawra sawrada waxaa weeyaan waa inficaalka iyo hawaraanka ah xoogo waxay lahayd kacdoon ah ayay lahayd iyo muxuu ahaa deg deg ah ayay lahaan jirtay maa caddaa sawratan oo min xaddin dabeeca adeeg ah kaanad fiiha ay ku sugneed xogow sawro ah ow sawro ahoo kacdoon ah oo boolid ah ayay lahayd taasna min xaddin bay ka ahaatay dabeecad adeeg kaanad fiiha ku yar jirtay ayaa keeni jirtay inay boodo oo dirba ay wax la boodo tusricu haddana waxay soo dedejin jirtay minhaa sawradaa iyo xaddigaas iyo dabeecad caradaasi degdegaa waxay haddana u soo dedejin jirtay alfiya soo noqodka haddana waxay leedahay caradeeda caro wax sii qaadanaysa wakhti ma aha hadday carooto dirba way soo noqon jirtay dirba way soo noqon jirtay oo caradeeda caro sid leh oo muxuuha cuqdad leh ma ahaan jiray dirba way soo noqon jirtay maa caddaa sawra xoogow maaragtay caaro degdegoo min xaddin dabeeca xaggeed ka ahaatay kaanat fiiha gabadhaa ku sugneed haddana tusricu ay soo bedejin jirtay minha caradii alfaya soo noqodka ah, caradeeda haddana waa caro macquulahoo dibna way soo laaban jirtay haddaba way soo noqon jirtay oo ah, waxaa la yidhi xadiid baaba ahaaba dadka marka laga hadlaayo dabeecadooda kee ugu fiican ah, badii'u lqadab badiicu lqadab sariiculfey kaasaa ugu fiican badiicu lqadab sariiculfey waxaa kaloo jira badiicu lqadab badiiculfey cadhadiisa waa adagta inuu cadhoodo laakiin hadduu cadhoodo bis oo u dhamaato bason laabanayo waxaa ka sii xun sariiculqadab badiiculfey cadhadiisa waa degdeg foodii saaran tahay haddana ma soo noqonayo ma soo noqonaya kaasaa ugu daran carab degdega waa kan ya waxaa ugu fiican batiicu lghadabi sariicu lfay caradiisa qofka inay daahdo oo caroonin haddana hadduu caroodo waa kan waa soo noqonaya markaasba markaa gabadha marka waxay ahayd sariicu lfay bay ahayd soo noqon jirtay dirba <clears throat> qaalad waxay tiri gabadhaasaa marka la soo diro layidhi orod faadimo weyne soo qancin weyday orod rasuulka u tago arrintaa kala soo hadal <clears throat> qaalad caaisha waxay tiri fastaadanad waa idan weydiisatay calaa rasuulilah nabiga calayhi salaam wa rasuulullah nabiga calayhi salaam oo maca caayishata caaisha la jooga fii mirdaha go'aysii meelsha iskaga jira sariirtiisii cala alxaalati alatii xaaladii ku sugan ay dakhalad ugu soo gashay faadimatu faadima calayhaa korkeeda xaaladda wa huwa nabiga oo bihaa ku sugan xaaladii nabiga asagoo ku sugan ay faadima ugu soo gashayoo hore ayadoo bi iska huwano sariirtiis saara ama caasho la jooga ayay zaynaban ugu soo gashay soo gal baa layidhi faadina laha rasuulullah nabiga calayh salaam waa u idmay faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah ina aswaajaka haweenkaadii yaa arsalnana iisoo diray ilayka adiga iisoo kaa direen yas'alnaka waxay ku weydiinayaan alcadla cadaaladana u samayso fimnata abi quxaafa gabadha ina abi quxaafa ee ina abubakaree caaisha ah intaa kumayna joojinine carabi degdegeed yaa ku dhacday malaa bay ka tiri qaalad waxay tihi caaisha uma waqacat bi anagii igu dhacday anigiibay igu dhacday oo cay iga badisay afxumo waqacat bi anigii bay igu dhacdayoo wax iga sheegtay fastataalat calaya weliba waa igu dheeraatay hal eray imay dhihida waa igu dheeraatay oo waa wey waana aniga oo waana aniguna arqubu waxaan sugayaa rasuulallah nabiga calayh salaam wa arqubu waxaan muraaqabaynayaa darfow nabiga ishiisa isha nabigaan sugayaa bal inay gaadha heer uu ii ogol yahay inaan gabadhan iska celiyo iska difaaca naftaydi inuu ogol yahay owra idhaheeni waa degdegtay ayaa nabiga ishasa way xarayaan hal yadanu lii inuu ii <clears throat> iska celinteeda markaan arkay heerka hadda ay gaarsiisay gabadhu inuu nabiga haddaan isdifaaco waxba idhahaynin qaalad waxay tihi falam tabrax zaynabu zaynaba mayna ka zuulin inay wax iga sheegayso xataa caraftu ilaaaan ka awaaday oon ka aqoonsaday ana rasuul allah nabiga calayh salaam laa yakrahu inuu nacaylin an antasira inaan aara goosto hadda waxaa iyadu tiri nabiga waxba ku dhimaya haddaad aargoosato qaalad waxay tihi falamaa waqactu biha markaan ayadii wax ka sheegaon ku dhacay lam anshadhaa maba sii nagaanin xataa anxaytu calayha ilaa aan naaxiyo iyo dhinac u tuuro xataa anxaytu adkamtu baa soo socota ilaa aan la ladoo la rido iyo xataa anxaytu calayha ilaa aan dhinac ogu tuuro saan markaan caydaani bilaabayba dhabdhabdhab haddaan ku siiyeyba dhinac baan oola tuuray waan aamusiyey canuuftii waa ku angagtahayadii waa laga adkaaday qaalad waxay tihi faqaala rasuuluullah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi watabasama walaal tabasama u muusooday yaa wuxuu yidhi inahaa ibnatu abibakrin ah, inaha abubakar walle waa tahay abubakar aabbaha abubakar waad ku maaratay maxaa dhihi jiri ya waad ku bannaan tahay waad ku bannaan tahay wey dayib inahaa ibnatu abibakrin abubakar ah, aabbaha walle waad ku bannaan tahay abubakar ragga ma dadaansan jirin laakiin haddana markuu ay imaato fii awqaati almawaaqif mowqifkiisa waa la yaqaanay radi allahu canhu ardah wax kala leexin jiray ma jirin fasaaxada iyo balaaqada iyo hadalka iyo qiimaha radia allahu canhu ardah marka abilahi abubakar waad ku bannaan tahay buui nabig alai salaam faru iskaga qaado laba haweenoo maseersan maxaa loogu dhaxadeedanba waad ugu rafaadi ha kala dhargaano kadib deermadeeda gurigeeda ha u luudo qala xadaanii mxamed bin cabdilahi bn quhsaan qala cabdulahi bn cumaan xadaanii can cabdilahi bn mubaarak can yunas can zuhri bi hada isnaad mila fi lmacna hayra anahu qaal falama waqactu biha markaan ku dhacay wax ka sheegay laman shabaha ma sii nagaanin an afhamtuha calayh halabatan afhamtuhaa waan jilciyey xataa yudkina fi lard ilaa aan maarata jilciyey halabatan ka adkaasho aan ka adkaada darteed ayaan jilciyey oo aamusiyoon ka adkaaday xadaana abubakr bn abi shayba qaala wajadtu fii kitaabi waxaan ka helay can abi usaama can hishaam can abihi can caaisha qaalat waxay tihi in kaana rasuulullah rasuulki ilaahi calayh salaam wuxuu ahaa ninka yani kitaabka ka warina waad ogtiin riwaaya min alkitaab labdiga buu ka mid yahay labdun fi sadri wa labdun fi suduur baa dhahaa soo celinaya qaala in kaana rasuulullah inahu shaaniya nabigu kaana rasuulullah wuxuu ahaa nabigu layatafaqadu layatafaqad kii warwaraysta oo raacraaca raacraaca meesha uu ku beegan yahay iyo gurigu uu nabiga calayhi salaam ku toosan yahay yuu tafaqudi jiray oo baarbaari jiray yaquul wuxuu dhihi jiray ayna ana alyowm waa markuu nabiga xanuunsaday haddii xanuunkii u dhiman doono haweenkiisii dee wareeggii uu soo waday habeen iyo maalinba mid buu siin jiray dhexda markayuu soo marayaa xanuunkiibaa wuu hayaa waa sii xanuunkii baa sii adkaanaya marka guriga caaisha inuu dirba taguu rabaa nabiga calayh salaam oo halkaas lagu xanaaneeyo oo lagu imaado lagu soo booqdo marka wuxuu leeya ayna ana alyowm maanta xaggeen ku beegnahay ayna ana qadan barri xaggeenahay istibdaah wuxuu dib ritay oo dib dhacsaday oo uu daahsaday liyowmi caaisha caaisha maalinteedii buu nabigu daahsanayaa gooray imaan doontaa gabdhaha gabadha ugu yar bay aheyd caaisha radia allahu canha gurigii nabiga alay slam maadaama xaalatulmarad uu joogana qofka khidmada iyo agaasinka iyo kawarhaynta iyo arrimaha ugu fudud ugu fiican caaisha ahayd qaalad waxay tidhi falammaa kaana yowmii maalintaydii markay ahaatay qabadahu allahu ilaahay baa oofsaday bayna saxrii wa naxri aniga kalxantaydii iyo dhuuntayda dhexdooda saxriga dhuuntakalxanta ama riyada iyo muxuu ahaa sambalka ayaa layihahda halkaa xabadku nabiga kaga tiirsanaa caaisha madaxa nabigana halkaa dhuunteedu ku toosnaa wey halkaas isagoo saa ugu tiirsanoo saan u hayo iyo nafta ka baxday rasuulka calayh salaam marka xadiidka xogow waxaa ku sugan ikhtisaarah markii siduu u lahaa xageen ku beegnahay markuu guriga caasho tegey ayuu haweenkii iskugu yeedhay wuxuu yidhi waan cuslahay wareeg dambe oon soo wareegi kara ma laha io ogolaada in meeshan ligu maaratay booqdo oo ligu tamriidiyo oo ligu xanaaneeyo waayahay bay dheheen way ogolaadeen tadyiiban likhaadirihina qalbigoodu nabiga calayh salaam caashiruuna bilmacruuf mucaamalada wanaagsan buu u muujinaya hataa fii xaalati marad isagoo jirradoo xanuunsan ayuu mucaamalo wanaagsan iyo gurigii midii kale iyo yuu ka idan qaadanaya wuxuu ilaahi subxaana watacaala uu yiri man tashaa minhunna watuwi uu yidhi oo rabtana waad u dhawaa soo dhawaysan karta taa rabtana ugu dhiisi subxaana watacaala قال xdثna qتيبة بن سعيid عن mالك بن أنس فيma qرya عليه عن هiشام بن cروة عن cbاad بن cبد الله بن زبير عن cائشha أنha أخبرته أنha سمcت رsuuل الله sلى الله عليه aلي وسلم يقول qبلa أn intuuna dhimanin وhuوa musند إilى sadriha caaisha xabadkeeda asagoo ku tiirsan waasqad walxaal asqad ilayhi caaishaha u dhegta u raaracisay ilayhi nabiga saa u dhegaysatay wahuwa yaquulu asagoo leh allaahuma kfir lii warxamni waalxiqnii birafiiq ayuu nabiga leeyahay hadallada ugu dambeeye nabiga ku hadlay ee hoos uu lahaa xanuun dartii iyo dacfigii iyo tabardarridii sakaraadkii yay dhegtay intay u dhigtay waxay maqashay asagoo leh allaahuma kfir lii ilah ii dhaaf wahuwa makfuurun lahu maa taqadama min dembi wamaa ta'ahar dembigiisa hore kii dambaba ilahi waa u dhaafay dembi maba lahayn haddana wuxuu leeya allahuma kfir lii ilahu ii dambi dhaaf ah, warxamnii ii naxariiso wa alxiqnii ii haleeshii birafiiqi saaxiibadii fiicnaa rafiiq ilaclaa saaxiibadii fiicnaa oo min alnabiyiin waasidiiqiin waashuhadaa waasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa kuwa la yidhi kuwaasaan doortay xaggooda inaan aado qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wabu kurayb qaala xaddaana abu samxa xa وxadثna iبن نmayr xadثna abi xa وxadثna isxاaq بن ibrahim أخbarna cبد بن سليمان kulhm عن شhاب بhada لسان مثله وxadثna محمد بن مثنى وبشار لفظ للمثنى qala xadثna محمد بن جعفر xadثna شhب عن سعد بن ibrahim عن curوة عن cاaشha qاalat kuntu asmc waxaan maqli jiray anahu oo nabigay ka maqli jirtay أnahu lan yamuuta nabiyun nabi ma dhinto xataa yukhayara ilaa laga khiyaargeeyo laga dooransiiyo bayna الdunya adduunyada inuu ku sii noolaan iyo wاlآakhirati aakhira inuu ku nool qof noolaan ma jirto naf oo dhan way dhimanaysa kullu nafsi daaqat ilmowt laakiin sideenoo kale nafta nabi laguma soo boodayo waa loo sii sheegi wakhtigaadi baa soo dhowaaday maxay kula tahay isagaasaa la la ixtiraamaya la qadarinaya liannahu muxtaram cinda allah ilahay agtiisa adduunyada aakhiro midkay dooran baa la dhihi qaarna waxay tihi arrintaasaan maqli jiray fa samictu nabiga calayh salaam baa maqlay fii maradihi aladii jiradiisii maata fiihi uu ku dhintay walxaal akhadatu nabigu ay qabatay buxatun riiraxyo nabiga riiraxyaa qabatay buxa riidaxyaa qabatay yaquul asagoo laaan maqlay maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiin washuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa yani maca aladiina kuwia macoodaan rabaa haddii adduun iyo aakhara lay doorrasiiyey aakharaan doortay oon aan dadkii wanaagsanaa aan aado nabiyaashii kuwii rubadanyaashaa sidiiqiinta abubakar ugu horeeyo shuhadadii jidka ilahay ku shahiiday saalixiintii u wanaagsanaa awliyada ilaahi aha waxasuna ulaa'ika rafiiqa wax lala rafiiqo oo ma ooba aado kuwaasa ugu wanaagsan qaalad waxay tihi caaisha markuu aayaddaa akhriyey fadanantu waxaan u maleeyey khuyira xiinaidin markaa in la khiyaar geliyey oo layidhi adduuniya aakhira keen dooran oo fakhtaara alaakhira aakhira uu doortay ah, idan laa yakhtaaruna soo socota nama dooran doono qaala xadaana abu bakr bin abi shayba xadaana wakiica xadaana cubaydullahi bn mucaad qaala xadaana abi qaala waxay xadaana shucba can sacdin bihada اlisnaadi mil xadaanii cabdilmalik bn shucayb bn layth بن سعد قال xdثna أbي عن جدي xdثna cqayl بن khالد قاal qاala بن شهاaب أخbaranii سacيid بن muسyب وcurوة بن زubayr ayaa ii warramay fii rijaalin rag ay ka mid yihiin oo min ahlilcilmi culummadii ka mida waxay ii sheegeen ana caaishata zawja الnabiyi salى الlaه عalيه wasalam ahayd qaalad inay tidhi kaana rasuulu الlahi salى الlaه عalيه وali wasalam nabigu wuxuu aha yaquulu ki yidhaahda wahuwa صaxiixun isagoo caafimaadsan inahum lam yuqbad lama oofsado nabiyu nebi qadun weligii lama oofsano nafta lagama qaado xataa yaraa ilaa uu ka arko maqcadahu booskiisa iyo gurigiisa filjannati uu ku leeyahay uma kadib yukhayar laga khiyaargeliyo horta gurigiisa jannada la tusi oo kaa gurigaadi jannada ko ma aragtaa gurigaas aadiyo nafta lagaa qaadi mise adduunya wax kaaga dhimanta ku dhegan tahay mar raba adduunyule gurigaygan aadaya oo innagaa saan aan dhihi lahan addunya wax ku fali lahayn ya marka adduunye jaceelkan iyo aakharadan aan ka baqayno iyo naftan aan ka cabsanayno sababteeda maxay ta ma garanaysaa damaanad ma haysano damaanad ah, ma haysano maxaan xaalka anaga noqon doona war ma hayno ma qabrigaa laisku qabsan doonaa ma qiyaamaha laisku qabsan doonaa naarti maxay noqon doonaa warkeeda maay noqon lama ogo lama ogo saas darteed waxaa weeyaan meeshii meel laga cabsado ayay noqotay meel laga baqay noqotay meel laga baqo ayay noqotay laakiin qofkii la yidhahda geerida ubaaba kaa xigta jannadaadii oo waxyi ilaah xaggiisaa looga waxyoodo loo sheegay min allaahi qofka waxaa way u garanayaan ayib aaway hadda xaggeen maraynay qaalat caaisha waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allah alay slam yaquul huwa saxiix inahu lam yuqbad nabiyun qadun xataa yaraa maqadahu fi ljannati uma yukhayir qaalat caaisha waxay tihi falamaa nazala markuu ku soo degay birasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam geeridii iyo culayskii malakulmowdka wara'suu madaxiisa nabiguna calaa fakiiri boodadeeda ay saaran tahay uu saaran yahay boodadeeda ku jiifaa markii dambana way soo qaari doontaa xabadkay bay saartay qushiya calayhi nabiga mar unbaa la miyir daboolay saacatan xoogow zamana ayuu miyir beelay uma afaaqa hadduu kooma gala miyir beelay afaaqa wuu soo miyirsaday haddana fa ashkhasa basarah indhihiisii buu kor u taagay ila saqfi saaqaafka cirkuusaa u fiiriyey uma qaala wuxuu yidhi allahuma rafiiqa lacla waxaan doortay kuwaa sare ee nabiyaasha iyo sidiiqiinta iyo shuhadada kuwaasaan doortay qaalat caaisha waxay tiri qultu waxaan idhi idan laa yakhtaaruuna idan laa yakhtaarana annaga nama dooranaayo nama dooranaayo kuwaasuu doortay waa naga tegey ayaan ereybata xadiikii ba xasuusatay qaalat caaisha waxay tiri wacaraftu alxadiia xadiidkii baan aqoonsaday alladii kaana uu ahaa yuxadiuna kii noo sheegay bihi xadiidka nabiga calayh salaam wahuwa saxiixun isagoo caafimaadsan fii qowlihi hadalkiisii ahaa inahu lam yuqbad lama oobsado nabiyu nebi qadun weligii xataa yaraa ilaa ka arko maqadoo booskiisa min aljannati uu ku leeyahay uma yukhayar khiyaar la geliyo oo midka dhartaa la dhaho qaalat caaisha waxay tihi fa tilka aakhiru kalima kelimo uu ku hadla midda ugu dambaysay bay ahayd takallama biha rasuululahi uu ku hadla calayh salaam qowlahu hadalkiisii allahuma arafiiqa laclaa ilaahow dadkaas iyo saaxiibadaa sare ayaa doortay macooda inaan ahaada iga dhig hadalkaasa ugu dambeeyey hadalladii nabigu ku hadlay sala allah aleh ali wasalam qaala xadaana isxaaq bn ibraahim alxandali waxadaana cabdu bnu xumayd kilaahumaa can abu nucaymin qaala cabdun xadaana abu nucaym xadaana cabdulwaaxid ibnu ayman qala xadaana ibn abi mulaykata can alqasim bni muxamedin can caaishata radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam muxuua idaa kharaja markuu baxo safar uu baxo ama haswi ama xajsafar markuu baxo aqraca bayna nisaa'ihi xajkii alxaj haweenka o dhan baa raacay laakiin safaradiisii kale aqraca bayna nisaa'i haweenkiisa nabiga calai slam wuu u qorridi jir heblaayna kicin ma dhihi jirine wuu u qorridi jiray qorituur midii uu qorigeeda soo baxo ayuu qaadan jiray ilaan dhammaantood waa u diyaarsan yihiin inay raaceen nabiga calayh salaam oo u khidmeeyaan mid ilmo ka daba laadlaaday iyo mid xaamili iyo mid umula midna ma laha agol haddii sidaa tahay waa in loo qori ridaa laakiin mid xaamiloo shinkeedii dhammaaday iyo mid galoofahoo xoogeedii lehoo kuu khidmaynayso looma qori ridi karo tan haddii qorigeeda soo baxo xaamilada kumama raaci karto ama umul waaye marka qorituurka waxaa weeyaan dad u siman xuquuqdii oo wax sababoo lagu kala fadila aan lahayn oo haddana aan la kala magacaabi karin qorituur baa lagu kala saaraya aqrac bayna nisaa'i tustacmalu alqurcatu cinda almubhami weeyaan aqrac bayna nisaa'ihi aw cinda atazaaxumi fataarat alqurcatu qurcadii waxay ku soo baxday calaa caa'ishata wa xafsa marka waxaa loo baahnaa laba inay nabiga raacaan caaisha iyo xafsa qorigoodii waa soo baxay fakharajataa way baxeen macahu nabiga maciisa jamiican dhammaan way raaceen wa kaana rasuulu llaahi sala allahu aleh wasalam wuxuu ahaa idaa ama la saara maa caaisha caaishu la socon jiray gabdhihii awrtii bay saaran yihiin hawdajkiibay ku jiraan guradii baa la geliyey halkaasaa gabdhaha lagu ilaalin jiray oo qiimahooda iyo sharaftooda iyo tabartooda intaba la dhowri jiray marka haweenkii marka la yaasaayo caaishana ritibay saaran tahay gabadha leeda xabsana mid saaran tahay ritida caaishuu nabiga marka garab socon oo u sheekeen oo la socday taxadau macaha wuu la sheekaysan jiray faqaalat xafsatu xafsa warka way garatay in xagga looga leexday xabsaha waxay caaisha ku tiri markii la daba in la guura la rabay alaa tarkabiina leyla waa la guurayaa alaa tarkabiina leyla caawa maad fuushid baciirii aniga neefkayga geelaa iyo ratigayga arkabu baciiraka adna ratigaabaciraki ratigaada aan fatanuuriina ay ii fiirisid salbada iyo meesha maaragtay guradayda ay ii fiirisid waandur anna guradaada kuusoo fiiriya aan kala bedelanna caawa sir bay wadataa caaishana iskamana fahmin qaalad waxay tir balaa waaya warogaa farakibat caaishatu waxay fuushay calaa baciiri xafsa xabsada udajkeediiy ratigeediibay fuushay warakibat xafsatu xafsana calaa baciiri caaisha caaisha ratigeedi isku dabacday fuushay faja'a rasuulullah nabiga calayhi salaam wuxuu yimid marka yaqaano cilmulqeybka nabiga ma oga calayhi salam waxaan loo waxyoonin mxua ratiga gudihiisa waxa ku jira ma garan ratiguu garan kii caaisha inuu yahay laakiin maxaa ku jira ma garanayo wuxuu raacay marka ratigii faja'a rasuulu llahi sal l slm ilaa jamci caaisha caaisha ratigeediibuu u yimid wa calayhi xabsata xabsaa u dhex jeeftay fasallama waa salaamay waxaa ka dhex salaamtay xabsa hadda meel laga noqdo male xafsuu la luqaaday uma saara macahaa xafsuu nabiga la socday calayhi salaam xataa nazaluu ilaahay ka degeen faftaqadatu caaishatu caaishaa weyday oo waxay tireed meel kastood martaba nabiga wuu ku soo raaci doonaa habeenkii weyda wax shanqara faqaarad markaasay maseyrtay ooay tihi xabso xaggeedii buu aaday falammaa nazaluu markay degeen waxay samaysana malaho ayadaa arrintan la timid oo waxay ku eegi malaha falamaa nazaluu markay degtay jacalad waxay guda gashay tajcalu rijlaha lugaheeda inay gelinaysa biladkhiri nagaarkii iyo dhikrigii iyo cawskii baadiyaha ayay lugahasaa gelgelinaysaa habeenimadii wa taquulu waxay leedahay yaa rabbi sallid calaya caqraba ilaahu hingarala igu sallid aw xayatan abeese i qaniinta taldiqni i qaniinta ama dhinta rasuuluka huwa rasuuluka asaga waa rasuulka ilahi waxaan ku dhaha ma garanayo walaa astadiicu ma garanayo an aquula inaan dhaho lahu asaga shayan wax anaa sababta iska lahaa waxaan ku hadlo ma garanayo inaan dhintaa ii ficlan layd halkaasi ka gaadhay radi allahu canha rasuulka jaceylkiisa iyo maxabadiisa loo tartamaya loo tartamaya qala xadaana cabdulahi bn maslmt bn qacna qala xadaana sulayman yani ibnu bilaal can cabdillaahi bn cabdiraxmaan can anas bni malikin radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allah alay slam yaquul fadlu caaishata caaisha fadligeeda cala nisaai haweenka kale ay ka fadli badantahay ka fadli ariidka cuntada la yidhahdo calaa saa'iri acaam si fiican yahay wey fiicanta marka gabar qiimo badan oo faadilaah ayay ahayd radia allahu canha xagga cilmiga xadiidka siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo axkaamta fiqiga iyo tafsiirka intaba marjac bay ahayd loo noqdo oo cilmiga laga barto raggaa cilmiga ka baran jiray can anas bni malikin can nabiyi sal allah aleh wasalam bimili walaysa fi xadiii ma samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam wafii xadiidi ismaaciil waxaa ku sugan annahu samica anas bni malik inuu maqlay simac qaala xadana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cabdiraxiim bn sulaymaan wayacla bn cubayd can zakariya buu ka wariyey min abi zaaida can shacbi caamir can abi salamata zuhri can caaisha radi allahu canha ana caaisha xadaatu abu salamay u warrantay waa kaa waa ardaygeedii ana nabiya sala allahu aleh wasalam qaala laha wuxuu ku yidhi caaisha ina jibriila malkuljibriil calayhi salaam yaa yaqra'u calayki salaama kusoo salaamaya jibriil baa ku salaamaya haddii qof baa ku salaamaya la yidhaahdo fawran markaaba si dhaqsaa ah, waa inaad tidhahdo wacalayhi salaam aad tidhaahdo kan ku soo inaad ah, ku dartaa fiican oo tidhaahdo calayhi wacalayka salaam aad tidhaahdo ah, sidaasoo ku salaamay bay lamid tahay qofka salaamta ku gaarsiiyey hebel ba kusoo salaamay haddaad tidhaahdo waa mahadsan yahay dhihi maysid wacalayhi salaam baad dhehaysaa ina jibriila yaqra'u calayki salaam jibriil baa ku soo salaamay qaalad waxay tidhi faqultu waxaan idhi wacalayhi salaam waraxmat ullah jibriil korkii salaam iyo raxmad ilaahay ahaato tara maa laa nara bay raaxaysay waxaana arkin baad aragtaa iyo huwa yaraa maa laa nara waxaan annaga arkayna malaa'igtuu nabiga arkaya oo dadkeena arkayni sala allah alayh waalih wasalam marka fiiri markii aan soo marayna khadiija rabbi baa soo salaamay jibriilla waa salaamtii asana ku darsaday laakiin caaisha jibriil baa salaamay salaam xagga la ka timid khadiija xagga allah laga soo salaamay iyo jibriilba ama caaisha radia allahu canha waa min jibriil min jibriil calayh salaam waxyaabaha laga soo qaadan bay tahay xadaana isxaaq bin ibraahim akhbarana mulaay xadaana zakariya bn abi zaa'ida qaala samictu caamira yaquul xadaana abu salm bn cabdiraxmaan ana caaishata xadaatu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaala laha bimili xadiidayhima qaala waxadaanah isxaaq bn ibraahim akhbarana asbaab bn muxamedin can zakariya bihada isnaad bimila xadana cabdulahi bn cabdiraxmaan adarimi qala abarana abulyamaan alxakm bnu naafic abarana shucayb bn abi xamza can izuhri qala xadana abu salama bn cabdiraxmaan ana caaisha zawja nabiyi sala allahu aleh wasalam qaalat qaala rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi yaa caaishu caaishaay tarkhiib ilmunaada baa la dhahaa taadi baan iska gooyey yaa caaishu caaishaay yaa caaishana way bannaanta la kordhabo haada jibriilu kan waa jibriil yaqra'u calayki salaam aduu ku salaamayaa salaam iyo gaarsiinuu ku leeyahay qaalat waxay tii faqultu waxaan ihi wacalayhi salaam waraxmat ullah qaalat waxay tidhi wahuwa yaraa maa laa ara rasuulku wuxuu arkaa waxaanan ani arkin oo ilahay baa tusay baabu dikri xadiii ummi zarcin xadiidkii ummu zarci ayuu ku saabsan yahay oo haweenkan soo socda mid ka mid ah oo midda warka uu kusoo gabagaboobadaya ummu zarci la yihahda xadiidka magac looga dhigay magacaasuuba leeyahay xadiidku xadii ummu zarci axaadiista qaar magac bay leeyihiin sida aayadaha qur-aankaba qaarkood ay magac u leeyihiin aayadaha qur-aanka magacla ayaa ka mid a ya ya aayat اlkursi aayadda kalena ya almudaayana ya ayuha aladiina aamanu daayantum ya waa kale isku hay ya ya in allaha yaamuru biاlcadli wاlixsaan waitaa'i di lqurba soo maqa malen aayat sajda almuhim amana rasuula magaceed amana rasuula khawaatiimu baqara ayb almuhim xadiistuna waa saas oo kale axaadiista magacyo leeyihin xadiiu musii salaati soo min maqal xadiiu musii salaati ayb xadiiu umu zarci waa kan qala xadaana cali bn xujr sacd axmed bn janaab kilaahuma can ciisa walafdin ibn xujr qala xadaana ciisa bn yunis adara hishaam bn curwata can akhiih cabdulahi bn curwaha can curwa can caaisha anaha qaalad waxay tihi jalasa xdaa casharata mra'atan waa sheeko dhex martay nabiga iyo caaisha oo tusaysa mucaasharada iyo mucaamalada wanaagsan ee nabiga xaaskiisa uu la lahaa inuu la sheekaysto ka qosliyo ka farxiyo mararka qaar maxabo iyo jaceyl laisku muujiyo waxaasoo dhanna waxay soo gelaysaa qowluhu subxaana wacaashiruuna bilmacruuf kow iyo toban haween ayaa fadhiistay waa ummad dadkii naga horreeyey wey fatacaahadna ahdi iyo ballan ayay isla qaateen wa tacaaqadna caqdi iyo go'aan ayay isla guntadeen allaa yaktumna inayna qarinin min akhbaari aswaajihinna ragga qaba akhbaartooda shayan waxba inayna ka qarinin meel baa la fadhiistay waxaa laidhi maanta ballan iyo sharaf aan ku gallo iyo cahdi in mid walbaba ninkeeda waxay ka taqaano oo dabeecaa inay sheegto caqdigaasaa lagu galay <clears throat> marka caqdigii qof khilaafaya ma jirto tun walbaba wixii jira xun iyo san ayay sheegaysaa waxaad arki doontaa qaar haweenka raggooda way ammaaneen qaarna waxbay ka sheegeen qaarkood waxaa la leeyahay waa isku dareen laakiin ma cadda qaalat aluulaa middii horaa hadashayoo waxay tidhi zawjii ninkaygu laxmu jamalin riti hilibkii wey gafin weyd ah calaa ra'si jabalin buur madaxiis yaalla wacrin adag buur adag oo wada lahayn oo sucubo iyo dhibaato ay kala kulmaado qofka inuu dusheeda u gaaro riti weyd ah oo halkaasi ku yeedhay oo in la gowracal rabo la rabo ayuu ninkayga la mid yahay ah, cayay ku bilowday tan ninkeedii waxba umay reebanin Ah, xarig lamasitaanay tiri riti weyd ah oo aan wax laga dhuuxa lahayn oo laga dheefa aan lahayn oo haddana buur gees meesha u korraysa ah saaran oo tagitaankeedaba ay adag tahay ninna isku lugoon maayo dhurwaaga hafeenfeentee naga daayaa la dhihi sooma saasoo kale waya ninkeeda leeda zawjiin laxmu jamalin riti hilibkiis qafi weyd ritigu waa weyd oo hadduu hirib leeyahay wax kastabaa ku soo gaadho waa loogu tegi lahaa calaa ra'si jabalin buur korkeed buura yaallaa wacrin adag hadduu dhulka iyo waaa iska joogaysauaysan waa laska yar fuufudaysan lahaa waxay leedahay laa sahl ma sahlana buurta oo fuyurtaqaa la koroo la fuulo buurta buur sahla maaha walaa samiin asaguna ma buuroo ma shilsano fayuntaqal si kastaba dhib kastaba ahaadee meeshaa loogu tago marka waxay leedahay ninkan dhib waa kan dheefna ma leh hadduu dhib leeyahay dhanka kalena uu dheef iyo wanaag iyo ixsaan kale uu leeyahay dhibkiisaasi waa iskaga adkaysan lahaa laakiin dhib iyo dheef la'aan qaalat aaniya tii labaad baa hadashay waxay tidhi zawjii ninkaygu laa abufu ma faafin karo ma firdhin karo khabara wararkiisa ninkayga iga daaya ha igu dambaajinina warkiisa inaan sii dhexgalo way igu adag tahay innii akhaafa waxaan ka baqi allaa adarow inaan waxbaba ka tegin in adkurhu haddaan sheego ceebihiisa adkur waxaan sheegi ujarahu ceebtiisa muuqata iyo wa bujarahu ceebtiisa qarsoone ujar iyo bujar ujarka waxaa asal la dhahaa xididaha muuqda xididaha muuda cujra dhahaa bujarkana xididnaha qarsoon gudaha ku jira dhahaa <clears throat> marka waxay ka wadaa ninka naftadan u kala qaado oo wiis inaan ka sheega damco ceebtiisa kor muuqata ee dadku ayla arkeen iyo tu anugna anugao qarsoon intaba waan sheegiye ma ila daysaan intaasi kusoo gaabisay qaalat iaalidata ti saddexaadba hadasho waxay tidhi zawjihi ninkeygu alcashanaq warda cashanaq weeyaan cashanaq ah, doqon iska dheeraaday weeye taasi ka wadaa qof dheer oo dheerarka iyo mudutuu saameeyeen wax u dheer oo faa'iidoah aan lahayn suurad muuqato wey oo aan faa'iido lahayn alcashanaqu waa doqon iska dheeraado caalacaala in antiq haddaanna hadlo war sida naga daadhaho udalla waaba layfuri wa in askud haddaan iska aamusana ucallaq meel baa laysuri mid meel suran oo mucallaqa ah oon la qabin nin la'aanna ahayn ninna lahayn baa noqonaya fadaaruha kalmucallaqa labadaasaa isku kay kartaa labay tiraada haddaan hadlana layfur haddaan aamusana dee waxaan ahay mid aan la qabin la furin oo meesha iska suran qaalat iraabicati afaraadba waxay tidhi zawjii ninkaygu ka layli tihaama tihaama habeenkeedoo kale wey tihaama waxaa la dhahaa maka almukarama wamaa xawlaha maka iyo gaararkeeda ayaa la dhahaa dhulkaasi tihaama maalintii qoraxda way kulushahay habeenkii markii la gaaro ayaa xogow yuu dadku qaboobi oo dhulku qaboobi oo la yar saaxan karaa maalintii kulaelkeeda habeenkaasaa la sugi oo ilaa gabolka buu naga dhaco yaa la leeyahay marka zawjuka layli tihaama tihaama habeenkeedaoo kale wey laa xarun ma kululo walaa qurun mana qaboobo kulalkii maalintii iyo humrihii maalintiina way tagtay qabow barafana ma jirto oo dhulku waa dhul kululoo xogow laakiin waxay noqonaysaa dhexdhexaadoo la saaxan karo saasoo kale weeye ninkeega waa nin muctadil ah oo aan kululeen qaboobeen walaa makhaafa wax laga baqi maaha oo dhibkiisa iyo durkiisa af iyo adintoona laga cabsan mahayo walaa sa'aama wax laga noogi wanaaggiisana ma ahoo laga daali maayo laga noogi maayo kayaa ku dhaafiya dhihi maayo tad way ammaantay soo maarti way ammaantay qaalat alkhaamisatu tii shanaad baa hadasho waxay tidhi zawjii ninkaygu in dakhala hadduu guriga soo galo fahida wuu shabeeloobi wain kharaja hadduu baxana asida wuu liwaaxoobi ah, sarbeeb bay ku dhufatay waxay tihi hadduu guriga soo galo fahida shabeel buu noqon baalka shabeelka la yidhahdo waxaa lagu yaqaanaa karat noom wa karat lqafla intuu ordaayo isa socdo unbu geelaha ka booda wax walba samayne markuu hurdo maago balaq buu dhihi wuu iska jiifi wax agaalkiisa ka dhacay waxba kama ogo sida libaxoo kale maartay wax fiidhaan maaha marka hadduu guriga soo galo balaq buu iska bihi waxba ima weydiinayo wain kharaja hadduu baxana asida libaax buu noqon haryey ragga iska celiya weeyaanoo geesi ah oo libaaxa weeyaan markuu banaanku baxaan walaa ima weydiiyo camaa wuxuu ogaa ee guriga iyo biilkii howlihii guriga uu igu bixiyey siiyey ima su'aalo wixii hebela awa ah iyo bajedkii see isku bedelay ima dhaho ima weydiiyo ayay leedahay waa sida fahadkaas oo kale iska jiifa oo kale bannaanka markuu tagana raggiisu waxla qaybsadaa waxba ima weydiiya aniga maxaad cuntay maxaad keentay awa wixii iyo ima weydiiyo waxaa kaloo fahidka lagu magacaaba shabeelka waxaa lagu yaqaanaa bay ayadana halkaana way ka ammaanaysaa sida fahad weeyaanoo guriga markuu joogo hawlihiisa oo u toosan yihiin bannaanka markuu joogaan halyaydaasi nibaaxa ah wey qaalat saadisatu tii lixaad baa waxay tidhi zawjii ninkeedu in akala hadduu cunto cuno oo cunto loo keeno oon waxaas kuu soo hagaajiyo hordhigo lafa wuu murugsan wuu murugsan hamba ma yaqaano wixii oo dhan basarka ugu gumaabi wain shariba haddii xoogow xig caaniyo u keenana ishtafa wuu heemaarsan wain idajaca hadduu saaxdana iltafa wuu isdoonyaana wuu isdadi oo wuu isduuduubi walaa yuriju lkafa gacantiisa maba soo geliyo xaggayga liyaclama si uu ogaado albatta xusniga iyo murugta ay haysa xaalkayga iyo maxaad ku nooshahay iyo calooshaydi iyo mabaahanahay iyo maxanuunsanahay midna ay dhihi maayo cuntadiina cun caanihiina dhan isduuduub oo isdooyao xaq iga jeesaday ayleeda ama waxba igama ogo ah. tan laga caylaysogaad manaxa inuu yahay nin manaxa ah ayay ku tilmaantay waxbana aan soo hambayn waxbana ka ogeyn daayib oo dee reerka inaad ka warhaysaa la rabaa gabdhihii hore kuwan hadda jooga howlahooda waa isacad yihiine inta badane kuwan hadda jooga mid walba bajadkeedii bay iska hagaagsan waxna waa qaybini qaybteedana waa u asteersan tahay oo meel bay kusii hubsanaysaa laakiin gabdhihii hore alla waxay hayso dhardarigoo dhan way qaybin jireen waxbamana hambayn wayna reebi jiren waxba ma reebayso in wax la soo hambeeyo allahuma ad wax la soo hambeeyo haddii wax la soo hambeeyi waayana hagoobteedii aartay maarata huwanaysa waa saxanaysa markaasaas aan jirin walidaalika inaad looga warhayo kuwanba hadday jiraan dad aad iyadu sidoo kale wey mararka qaar way dhacaan ayagune qaalat isaabica tii toddobaad baa waxay tihi zawjii ninkaygu qayaayaa wey qayaayuhu macaani badan baa la gaarhsiiya waxaa ka mid ah ashariir mid shar badan weeye cayaayaa waa mid doqorahoo ciyi ah cayaayaa ciyiga waa la yidhahda min alciy cadam alfasaaxa fi nudqi hadalka aan la caddayn karin waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhaha cayayaan min alcinna waa caniin caniin aan howlaha iyo arrimihii ay ka qaboobeen weeyaan dabaaqaa'u waa mid ay umuuraha iskaga daboolan yihiin qaflu qabaa umuura dhan iskaga dabo xulyasan iyo umuuraha maxabka ma baaraan dego waa daboolan yahay bay ka wadaa dabaaqaa qayaayaa mid shar badan weeye aw cayaayaa ciniina dabaaqaa oo doqona kullu daa'in cudur kasta low asagu daa'un cudur buu u yahay yani jamiic mxuu ahaa alamraad wadaa cudur oo dhanba yuujadu fiihi waa laga helayaa waa laga helaya cudur oo dhan waa laga heli shajaki wuu ku dakhrayaa shajigu waa madaxa iyo wejiga iyo shaji loo isticmaala shijaaj shajaki wuu ku dakhri aw fallaki wuu ku jabin gacmaha aw jamaca wuu suukaa darayaa kullan labadaba laki adig qoolka iyo burkar oo ka soo horreeyaayo inuu madax kaa dakro ama gacanta badabkaa kaa siiyo ama labada isku kaa daro ku fariisiiyo intaba way dhacdaa qaalat ifaaminatu sideed waxay tidhi zawjii ninkaygu alriixu udugiisu riixu zarnab geedka zarnabka la yidhahdo waa geed rayxaana oo udgoon geedkaasoo kale weeyaan horta waa nin caraf oo udgoon la wey ile sida haweenka inay isbaraafuunayaan ay isudgoonayaan iscadiriyaan loogu baahan yahay yaa raggana rabaa inuu iscadiriyo uhidkiisii iyo shiirtiisii inuu la aada maaha reerka guriga la aada maaha inuu sahado waa la rabaa marka waxay tihi alriixu oo jecel yahay haweenku alriixu riixu zarnab Ah, udugu geedka udgoona reexaantaoo kale way udugiisa walmasu taabashadiisuna masu arnab bakayle taabashadiis wey bakaylaha soo arki jirkiisa yani timihiisa baan korka aragnaa laakiin waa busaad jilicsan oo haddii la taabto aad iyo aad maartay ususuubia wey marka nin aan qallafsanayn udgoon nabiifa ah, wanaagsan weeyaan bay tiri way ammaantay qaalat itaasicatu tii sagaalaad waxay tidhi zawjii ninkaygu rafiiculcimaad waa nin tiirkiisa uu dheer yahay tiirkiisaa dheer cimaadka asaga laftirkiisana waa laba la dhahaa gurigiisana waa loola jeedi karaa gurigiisa guryaha baadiyaha kuwana waa iskaga ordaqosho haweenka kala gaarisan iyo sodohda u sodoheen iyo kuwana guryo dhaadheer oo adoo taagan aad geli bay ahayn kuwana intaad jirbaha dhulka dhigata sida baadiyahada ku badan labada garbood waa inay ku xoqmaan marka zawjigii rafiiculcimaad waa nin tiirkiisa uu dheer yahay urudhaxaadka guriga ayaa dheer markaas gurigu kor u kacaya dawiilu nijaad seeftiisana way dheer tahay nijaadku waa seefta seeftiisana way dheer tahay waa min geesi oo maarata seeftiisa iyo cadiilu ramaadi dambaskiisana waa badan yihi <clears throat> dambaskiisana waa badan waxaa ka wadaa waa nin deeqsi ah oo deeq badan oo martisoor badan oo meesha dadka kale ay dambaskooda uu yaryahay asaga dambaskiisa dugsi qur-aan baad moodaysaa baadiyaha soomaalka dugsiyaha qur-aanka intaas iska leegyahay sida xaalada lagu guray loo shidaayo marka martida u saara martida u saar sidoo dambaskiisa intaasuu leegyahay kuwa kalena dambaskoodii waa lama gaar marka cadiimu waxay ku tilmaamaysaa nin deeqsia ah weeyaan qariibulbeyti gurigiisana wuxuu u dhow yahay minanaadi golaha lagu shiro ribaadul waxay lahaan jireen markay xoolaha soo xareeyaan meel baa la fadhiistaa oo raggu khiyaarta ay warar ku kala qaataan oo lagu sheekaystaa marka meeshii baa laskugu imaano nin walba gurigiisa intuu ka soo baxaa kala imaan meesha marka gurigiisa wuxuu u dhow yahay la fadhiisto meeshaa la fadhiista marka waxaa ka soo dhacaya martidii martida hadday imaatana guriga ugu dhowin baa lagu leexini dadka fadhiya laftirkooda mararka qaar shahba iskaga baahano biyo iskaga baahano warnoo soo qabta guriga gurigiis marka waxaa weeye mar walba wuxuu fadhiisani meesha ay dadka ku sheekaysan doonaan ayuu fadhiisanaya waa nin deeqsiaba ka wadaa qaalat alcaashiratu tii tobnaad waxay tidhi zawji ninkaygu maalikun maalig baa la dhahaa tan magaciisiidayba sheegtayba wamaa maalikun maalig maxaa ka taqaanaan tafkiimi way ammaana rabtaa maaliku ninkan maalig la yidhahda qababay tidhi khayrun waa ka fiican yahay min dalika waxaad sheegtayno dhan wuu ka fiican yahay lahu ibilun geel buu leeyahay kaiiraatulmabaariki fadhigiisa iyo xeeladiisa inta fadhida wuu badan yahay qariiraatulmasaarici inta foofira ay yar tahay deeqsinimadii wali carabta aad bay xagga deeqda iyo deeqsinimadu sharafta waxyaalaha ugu weyn bay ka mid aheeda carabtu ay sifa u ahaan jiray oo isku ammaani jireen islaamkuna u qiray marka geeliisa hadduu soo xarooday maanta intii soo xarootay ee fadhiisatay xalay ee fadhiday wada foofi mahayaan waxaa la reebi qaar la gowraco martida loo gowraco qaar baaba lasii diyaarsan oo dhiig foofinin waa intaasay marti noo imaatay qaar baa la reebi marka kaiiraatulmabaariki foofkii inta soo xarootay ee waa badan yihin qariiraatlmasaarixi inta fooftana waa yar martidii baa loo reeba loo qalay idaa samicna geeli naftirkiisii caqligu qabaaye idaa samicna markay maqlaan sawtaalmishari cuudka ama muxuuaha durbaanka sawtkiisa markay maqlaan ayqanna waxay yaqiinsanayaan anahuna geeli hawaalika in la gawrici doono yani waxaa weya waxay samayn jireen martida ayay kuwa deeqsiyaasha ah yaa waxay samayn jireen guriga horta kor baa loo dheereen si meel fog looga soo arko waxayaala loo taagay calaamo aho martida ay ku imaato habeenkii oo kale waxbaa dabbaa la shidiisay martida markay martidii timaadana durbaan iyo inti loo qaadaabaa loo heesiy oo waa la soo dhaweyna soo dhawaana soo dhawaada baa la dhihi marka geeli hadduu maqno bahalkii la garaaci jiray ee martida lagu soo dhowayn jiray wuxuu garan inuu la gawraci doono oo mid kamida la qari doono sii garan geeri baaba garan idaa samicna sawt almizhar misharka waxaa la garaacaya sawtkiisa markay maqlaan geeru ay qarna waxay yaqiinsanayaan annahunna geeri hawaalikun ina halaagsanayaan la gawraci doono qaar qaalat alxaadiyatu cashara tii kow iyo tobnaad baa waxay tidhi waa tii xadiidka loogu magacdaraye zawjii ninkaygu abuu zarcin baa la yidhahda horta qabso magaciisa barta famaa abuu zarcin abuu zarcin maxaa la yidhahdaa maxaa ka taqaanaan anaasa wuxuu ka buuxiyey oo ka dhaqdhaqaajiyey wuxuu lulay anaasadaasi min anaws naas waxaa weeyaan waa taxaruga dhaqdhaqaaqa anaasa wuxuu markaasi ka buuxiyeyoo uu lulay min xulliyin xulli iyo biladaha laysku qurxiyo dhagadhagaha iyo silsilada dahabka udunaya dhagahayga ayuu ka buuxiyey wamalaa wuxuu buuxiyey min shaxmin baruur caduuddii aniga tagoogtaydana cadudaydii iyo jimahayda iyo jintaydana baruur buu ka buuxiyey suu wax siinaaya nafaqaysan ayaa jintayda intaa leyta wadaratan wabajaxanii waa iga farxiyey fabajaxad way farxday ilaya nafsi naftayda waa iga farxiyey naftaydana way farxday haddii wabajaxanii waa iga farxiyey fabajixtu farxay ilaya aniga nafsibajaxad way farxday ilaya nafsi naftayda wajadanii markaasii reerkoodii iyo siday xaaladday ku jiri jirtay ee dib u raacday waxay tiri wajadanii ninkan wuu iga soo helay fii ahli hunayma reer xoogo xan yaroo arealeh oo fuqara ah intoodii bay ka hadlaysaa ahlu qunayna waa tasiiru hanam in yaroo aali ah annagoo haysanoo bishiqin xaalad adag ku nool qaarnooxeel bishiqin waa makaan meeshaan shiqi leelana degan xanyar daba taaganoo ku rabaasan yuu ii yimid way soo guursaday fa jacalanii wuxuu dhex geliyey fii ahli sahiil fardoolay reer fardooley ah waadiidin reer geelley ah wadaaisin reer beeraley ah wa munaqin masafanay ayuu igeeyey reer xoolihii fardihi leh oo geeri oo beertii iyo masagadiina ay taalo masabka saa loola dhacaayo la sigsigaayo raashinka ayuu saa ii dhexgeliyey bay tiri saa ii dhexgeliyey dayib waa faradka aduudkuna waa geela la raba ee dhaqaaqdaaiskuna waa waa raashinka weli markii intii kareerka la keeno la tumayo ee masagacadeeda dee ninkii yaqaanaha yaqaanee wa daayisin munaqina waxaa weeye waa haadinta dambe la haadinayo masaf bay u baahan tahay iyo shaqshaq facindahu agtiisa umbaan aquulu waxaan raba ku hadli wixii wada sheekaysan baan una tayada tuurano hadli falaa uqabax lay xumayn mahayo oo hadalkan waa xun yahay iyo naga aamus laydhihi maayo siaa lasaan hadlaa loo qaadan wa arqudu waan iska seexanoo fa atasaddax waagaa ii beri oo khaadimiin iyo dad ii khidmaya guriga iga shaqeeya yaan leeyahay hurdadooda la taaban maayo la faragelin maayo wa ashrabu waan cabbi caanaha iyo sharaabka fa ataqanaxu markaasaan ka dargaayaa oo artawi waan ka dargi noloshaasaan ku sugnahay yaan ku sugnaa ummu abi zarcin ninkii unaan laga hadlay isku ogaaye reerkii bay ku faaftay ummu abi zarcin ninka abu zarci hooyadiis waa sadohdeede famaa ummu abi zarcin abu zarci hooyadiis maxaa ka taqaanaan ukuumuhaa abaaxaddeedu radaaxun waasaca weeye wa baytuhaa gurigeeduna fasaaxun mid waasaca weeye buulxun oo iska jiro oho buurhabreeda kuma jirtee guri weyn bay ku jirtaa abaaxaddeeda iyo santuuqyaheeda iyo weelasheeduna wax ballaaran weeyaan alaba tifa oga ah ibna abi zarcin abi zarcin wiilkiisa u imow famaa ibna abi zarcin abu zarcin wiilkiisa maxaad ka taqaanaan madjicahu makaanu jiifkiisa meesha uu saaxdo kama salli shadbatin laan timireed meel laga siiba oo kale wey laanta timirtu sidaasoo kale wey way isdul saaran yihiin laamihii muxuu ahaa caleenteeda oo dhaadheer baa weliba kuwa kale si isqarqarinaya marka markii laanta dhexda laga siibo laamihii kale labada laamood ee kale caleentoodii waa meesha qarin aad loo arki maayo in yar unbaa ka bannaan marka waxay leedahay waa wiil yar waa wiil dhuuban bay leedahay dhuubnida iyo in qofka uudhan cayileen ayaa ammaan ahaan jirta o laisku ammaani jiray marka waxay leedahay maljicuhu meesha u saaxdo ka masalli shadbatin laantimadeed meel laga siibay baa moodaa dhuubnida inuu qabo wiilku wayushbicuhu waxaa dharjiya diraacu jafra ceesaan dhudhunkeed iyo lugteed ayaa dharjiya waxar yaroo guriga joogta haddii la gowraco dhudhunkeed bas hadduu cuno waaba ku filan tahay waa cir yaryahay cunto yaryahay bintu abi zarca abi zarca gabadhiisa u imow famaa bintu abi zarcin abi zarca gabadhiisa maxaa ka taqaanaan dawcu abiihaa aabbaheed bay baarri u tahay abeecdaa wa dawcu ummihaa hooyadeedana baarri bay u tahay wa mil'u kisaa'ihaa dharkeeduna way buuxisay wa kayru jaaratiha midda laala qabana way ka cadhaysiisay yacni gabadh waxaa weeyaan xaggana aabba iyo hooyana baarri u ah labiskeedana iyo dharkeeduna waa dharkeeday buuxisay oo gabadha haddaad labisato marada ku dhex dhici maysa marada waa iska giijinaysaa jirkeeda waa dhisan yahay waa dhisan yahay gabadhu marka milo kisaaya sifru kisaayaha baa noo imaan doonta sifru kisaayaha marka gabadhan xagga calooshaagga caloosha waa calool buuran way dhuulan tahay oo dhexdeeda dhex madag ay leedaha dhihi jira dhexdeeda waxa weya waa dhex dhuulan wey laakiin jirka intiisi kale jir qumanoo ishaya oo buuxo oo dharka ka istaagi weeyaan waqayri ijaaratiha waxaa loo wadaa dariskeeda haweenka dariska way kala maseeraan middan hadday ficnideediiy quruxdeediiy labiskeediiy gurigeeda agaasigii kuwa dariska way ka maseeraan ta lala qabana waa la dhahaa jaarada jaariyatu abizarcin abizarca gabadha guriga u joogtae guriga ooga shaqaysa xataa ka tegi maaya tiri famaa jaariyatu abizarc abizarci jaariyadeeda maxaad ka taqaanaan laa tabuhu ma faafiso xadiianaa xantaanada iyo sheekadaanada tabiian faafin kuwa guryaha jooga ilaa hantay kurxaan dhagaystaan yay wararka kaa gudbin karaan gabadh edabla weyaan oon warkaanaga aan faafinin walaa tunaqifu ma firdhiso ma daadaaliso miiratana annaga mxua ah, biilkaanaga iyo raashinkaanaga iyo cuntadaannadana tanqiifan turturid raashinkana kama beeldarayso waxay kariso iyo wax ku daariso iyo wax kama dhigtee way ilaalisaa cuntada oo way dhowrtaa walaa tablow ma buuxiso baytana gurigaanagana tacshiishan qashin guriga qashin yaroo ma ogolo caws iyo qashin iyo cushun dayr shimirta meeshay degtaa cushi la dhahaa sidaasoo kale guriga inuu noqdo ma ogolo qashinka odhan bay ka xaaqdaa qaalad waxay tidhi ammaantaad kadib ninkaa kula dulkufay asagii reerkiisii oo dhan kharaja waa baxay abuusarc ninkii abuusarc ahaa saa u ammaanaya ee wanaaggaasi o dhan ii sameedu maalin buu baxay walxaal alawdaaq ciirtii ratumakhadu la lulayo xilli barwaaqaa oo aaran ah oo ciirtii la luli oo muxuua caanihii la luli oo subugii la lulaayo ayay yumaali naga baxay uun falaqiya wuxuu la kulmay imra'ata naag ma aha maceeda u yahay waladaana laba ilmood laha ayada ay dhashay kalfahdayni laba haram cad aad ah moodo laba ilmoodoo yaryara naag wadato oo garoob ah oo laba ilmoodba wadato daba socdaan ood moodo laba haram cad yaryar unbuu la kulmay ninkii yalcabaana ciyaaraya min taxti qasriha keliyaheeda hoosteeda ku ciyaaraya birumaanatayn laba rumaano nooc midaha ka mid ah wey rumaanataynka islaan weyn oo kifli weyn oo dhabar weyn bay ahayd markii qadaadqadaa u saaxato oo dhabarkii weynaa ah dhulka saa uga fooraco hadduu saa u fooraco waxaa weeyaan dee meeshan dhabarkii iyo u dhexaysa baryaha dulaal baa ka soo baxaya dulaalkaasay labadii ilmood ay dhashay fataatiirta ku ciyaarayaan ayuu leeyahay yalcabaalu min taxta khasariha birimaanatayn ayay ku ciyaarayaan naagtii bay fadxumaynaysa wax ka sheegaysa fadallaqanii fanakaxtu anna ma fadhiinina waxaan guursaday bacdo gadaashiis rajula min sariyan sharaf badan rakiba fuulaaya shariyan faras orod badanna fuula oo qiimo badan nin faras qiimo badan oo orod badan fuula asagana sharaf leh ayaan guursaday wa akhada wuxuu qaataa khaiyan warmaha khadiga la yihahdo waa warmaha ugu fiican bay meesha khadiga lagu sameeyey waran fiicanna oo khadi leeda waa qaataa wa araha calaya wuxuu ii soo xareeyey nacaman xoolo fariyan waa caddaano weliba xoolihii wuxuu iga siiyey si gaara ah aniga min kulli raa'ixatin nooc kasta oo xoolaha foofaa zawjan buu iga siiyey mid lab iyo mid dhadig ayuu iga siiyey geeli wuxuu iga siiyey hal iyo ritigeedi iyo ritibu iga siiyey loodii sidoo kale aniga sidoo kale labalabuu iga siiyey qaala markaasuu wuxuu yidhi xoolahan kalnaadun baalee kuulay iska cun uma zarciya uma zarci umu zarciyey wa miirihii weliba sii ehlika reerkiina reerkiina xoolaha wax ka sii ayuu kusii daray ha ahaatee waxay tidhi falow jamactu haddaan aruuriyoon kulmiyo kulla shayin wax walba oo caddaanii midkan dambe u isiiyey maa balaqa ma gaaraayo asqara aaniyati abisarcin kii hore abisarcaha ee furay weelashiisa weelka oogu yar ma gaari karo kan dambe ay guursaday kiina wala qalbiga ku haysaa hore ee wanaagga badan u galay qaalat caaisha waxay tihi radia allahu canha qaala lii rasuulullah nabiga calayh salaam sheekaduu oga sheekeey ayuu nabiga alay slam wuxuu yidhi kuntu lakii waxaan kuu ahay ka abisarcin abi zarci ninka la yidhaha sub uu ahaa liummi zarcin islaanta ummu zarca suu ahaa oo kalean ku ahay laakiin kufuri mahayo qaarkood ku dareen kufuri mahayo isaga uu furay qaala waxadatanii lxasan marka xadiidku fawaa'id buu ogaada qise ha ahaado xadiid ha ahaado maalixa oo fiihi almuluuxa waalcuduuba macaan iyo faakaala ha ahaado oo qibo badan naftu ay maarata jeceshahay laakiin haddana axkaam baa laga qaadanaya iyo fawaa'id waxaa u weyn nabiga calayh salaam iyo xaaskiisa jaceelka ka dhaxeeyey iyo nabiga calayh salaam tawaaduciisa iyo sheekadiisa iyo mucaasharada iyo macaamilo wanaagga nabiga calayh salaam caaisha iyo intaa sheekada ay kala dhegaysanayeen وxadثnيi الxسن بن علي الxulwاني xadثna موسى بن إسmاعيل xadثna سعيد بن سلمة عن هiشام بن cروة بhذا الإسناaد غayr أنه qاal cayaayaad ibاaqا cayaayaad mu dhih cayaayaad mid oo ciyi qabo oon aan hadal fasaaxo lahayn ama caniina dibaaqaa'u oo daboolan waa daboolan yahay daki maaha wax kala fahmaayo walam yashuka muuna shakinin sidii qayaayaa ow cayaayaa muuna dhihin qaala qaliilaatu lmasaarixi wa qaala wa sifru ridaa'iha gabadhii abuu zarci uu dhalay waxaan soo marray wa mil'u kisaa'iha riwaayadana waxay tihi wa sifru ridaa'iha sifrigu alkhaali min ashay khaali ayaa la wax cidlada sifru ridaa'iha go'eeda ay qabtada waxa weeyaan wax weynoo ku hor jiro hilib oo buruba ma jirto marka waxaa le waa xagga qaarka dambe muxuu ahaa dhada intaasay y maaratay dhexdaasay y ka dhowneed inta kalena de xoog bay wa khayru nisaa'iha haweenkeedana ayaa ugu fiican wa caqru jaaratiha caqru buu yidhi qiidu jaaratiha soo maray wa caqru jaaratiha midda laga qabana boqongooyey ku tahay intay ka masayriso iyo meel iska saartay boqongooyey ku tahay wa qaala wuxuu yidhi walaa tanqufu ma daadaariso miiratanaa cuntada annaga tanqiifan daadaadin gabadha jaariyadda ah wa qaala wa acdaari wuxuu isiiyey min kulli daabixatin xoolahan la gowracdo ee bimutlancaamka ee nicmoolayda zawjan buu iga siiyey labalabo ayuu iga siiyey wallah aclam bilah towfiq sala allah wasalam cala nabiyina maxamed